الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jiray xadiidkii dheeraa min طariiq moxamed bni صaalix can caasim bni cumar bni qataada wayaziid bni rumaan iyo keyrkoodba ee nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wixii ka dambeeyey asana araabica iyo gudaheediiba uu qabaa'ilka carbeed ee soo xajiya ama mowsimka xajka yimaada naftiisa uu bandhigayay isagoo ka doonaya inay u gargaaraan oy ilaaliyaan oy difaacaan siuu dacwadiisa u guto ثuma inahu layasأl can اlqaba'ili wamanaasiliha qabiilatan qabiilatan wayaquul ya ayuha الnaasu quluu laa ilaaha ila اllah tuflixu watamliku waxaad ku hananaysaan bihaa kelimada iyo towxiidka alcaraba caraboo dhan baad hogaan u noqonaysaan iyo horyaad watadilla waxaana dulloobi markaas kelimada awgeed lakum idinka bihaa bilkelimati alcajamu reer faris iyo reer ruum iyo intooda kaleba dadkan islaamin oo dhan baa gacantiina soo galahaya inta islaantayna hormuud baad u noqonaysaan fa idaa aamantum markaad rumaysaan kuntum muluukan boqoraad noqonaysaan fi ljanna xadiidkaa waynu soo tilmaanay in duruq badan uu ku yimaada iyo shawaahid dhowrna uu leeyahay isagoo faahfaahsanna fii musnadi axmed buu ku yimaadaa raqamka lix iyo toban kun labaatan iyo saddex wاlbayhaqi fi dalaa-il wuxuu ku yimaadaa min xadiidi اxaari ibn اlxaariث warajuli min bani kinaana cinda axmedi waطabaraani wuxuu kaloo ku yimaadaa min xadiidi jaabir ibni cabdillaahi cinda axmedi wabni khusayma iyo ibni xibaan iyo keyrkoodba <clears throat> waanu soo tilmaanay habeenka u dambeysay wa abulahabin abulahab waraa'ahu nabiga gadaasha uu yahay intaa nabigu socday ee xidka gudanayo qabaa'ilka u tagahayo uu ka codsanayo inay u gargaaraan adeerkiibaa alla ku salliday oo daba taagan yaquulu wuxuu leey laa tuiicuuha yeelina fainahu muxamed saabiun nin diinta ka baxay weye kadaabun beenalaa ciyaadan bilah marka intaasuu la daba taagan yahay weliba uu dhagax tuurahayaa nabigu markaasi u gacan qaadahayaa fayarudduuna waxay dadka ugu jawaabahayeen calىa rasuulilaahi rasuulka ilaahi aqbaxa araddi jawaab midda u xun haddee wiil yar oo markaa adeerkii oo waayela daba taagan yahay oo meeshuu istaagaba uu leeyahay been buu idiin sheegay saabi weeye hadduu run sheegaya annagaa raaci lahayn annagaa idinka naqaana maxamed wuxuu yahay wuxuu la yimid marka hawshaasi dhib badan bay nabiga ku keen dacwadiisii wayu'duunahu nabiga ay dhibahayaan wayaquuluun ay odhan hayaan carabti kale iyo qabaa'ilkii usratuka qoyskaada iyo wa cashiiratuka xigaaladaada ayaa aclamu bika ku ogaal badan xaysu lam yatabicuuka maadaama aysan ku raacin tolka iyo qaraabadaabaa kugu ogaal badan nin ilmi adeertii baa kaa taqaan maxamedow waxaad duu khayr yahay tolkaabaa kugu raaci lahaabay la taagan yihin wahwa suubanuhuna yadcuuhum ila allahi caza wajala wayaquul waxaa ka mid a erayaday odhan jireen atarawna rajulan yuslixunaa waqad afsada qowmahu walafaduuh ma waxaad filaysaan in uu wanaag iyo khayr inoo keeni nin tolkii kala dilay oo tolkii fasahaadiyey oo iska hor keenay oo weliyo walaalkii iska hor keenay oo waalid iyo wiilkiisi iska hor keenay oo nin iyo xaaskii kala geeyey ile towxiidkiiyo diintii baa kala geynaysee waxay leeyihiin nin ummadii oo baaba'shay oo quraysh iyo carafooda isku gashay miyaa annaga khayr inoo keeni turkiina ay soo tufeen nimay tulkiiba soo tufeen innaga muxuu inoo keenayaa bay yidhahdeen <clears throat> wayaquuluuna wayaquul nabigu uu leehay sal ly slam allaahuma low shita allow haddaad doonto lam yakuunuu hakadaa saa ma aysan noqdeen allow adaa awoodda iska leh haddii aad doonto way rumayn lahaayeen diinkana waa qadan lahaayeen khilaaf iyo shar iyo dhibna imaysan geysteen laakiin wax kasta mashiicadaadu ku xidhan yahay subxaanah qaala wa kaana miman yusama lana min alqaba'il aladiina ataahum rasuulu اllahi wadacaahum wacarada nafsahu calayhim banuu caamir qaaladaa marka waaqidi weeye waaqidi wuxuu leeyahay wa kaana miman yusama lana dadkan loo magacaabay waxaa ka mid ahaa min alqabaa'ili qoysaskii aladiina qabaa'ilkaasoo ataahum rasuulu lah rasuulku u tegey wadacaahum diintii xaqa ugu baaqe ugu yeedhay wa carada uu bandhigay nafsahu naftiisa calayhim dushooda waxaa kamid mid ahaa alabu nusra min alqabaa'il waa shay sunno ama diinta ka mid oo bannaan weye in haddaad mabda diinad wado oo markaasi awood malatiro isku dafacda adan lahayn adugu aan isku filayn in qabaa'ilka cashaa'irka usarka aad kaalmaysato oy markaa ku difaacaan adoon ka tanaasulina diinkaadii mabaadi'daadii towxiidkaada aysan qabiilku faragashanaynin haddana cadowga inay kaa difaacaan waa shay marka sunnada ka midoo ah, markaasi bannaan weeye laakiin laabudda waa in dhaawac aan mabdada loo geysanin banuu caamir ibnu sacsacata qoyskaasa ka mid ahaa wa muxaarib ibnu xasfata baa ka mid ahaa wa fasaara wa khasaan wa murata wa xaniifa wa sulaym wa cabs wa bnu nadar wa bnu lbakaa wa kinda wa kalb waalxaari bnu kacbin wa cudra waalxadaarima falam yastajib minhum axad intaasoo qabiil buu nabigu maray oo uu la kulmay oo qoys kasta uu ka codsanhayo inay diinta u gargaaraan aysan ka ahayn inay asaga difaacaanoo ay magangelyo siiyaan asaguna marka dacwadiisa gudbisade baxdi dheer baa ku jira fatxulbaariga mujaladka toddobaad laba boqol iyo lixdan sabxada ah ee masaladan howl khusay su-aal xaafidka uga hadlaa xadiidka ku yimid baabkan cardu eh, nabiy sal sl nafsu cala alqabaa'il wa talabu nusrati minhum waxaa ugu faahfaahsan xadiidka jaabir iman doona in sha allahu tacaala waxaa mxuu ayaa uga asaxsan min xayu sanad laakiin eh, xadiidka u faahfaahsan u dheer waa xadiiu ibn cabaas can cali bn abi aalib oo isaguna aad u dheer oo xasana aimaam abuaari eh, eh, aimaam xaafid bn xajarna uu ku sharxay kuna keenay kuna taxsiiniyey mujaladka toddobaad laba boqol lixdan iyo kow wakadalika alimaam maxamed risq tarhuni faka allahu asra fi kitaabi saxiix sira dahabiya mujaladka labaad laba boqol lixdan lix marka nabigu sal l slam qaabku u bilaabay dacwada qabaa'ilkuu la kulmay qabiil kasta jawaabtuu baxshay ugaasyadu qaabkay u kala wanaagsanaayeen qoysaska ugu dhib badnaa ee ugu jawaab xumaa waxaa ka mid ahaa qolyahan reer bani xaniif iyo yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ree kinda iyo ree kalbi baa ka mid ahaa reer khasani iyo reer fasaran waa ku dhowaayeen marka qabaa'ilku nina wuxuu ku gaabsanhaya anugu taban aan kugu difaaca ma hayo qoreysh carabna hadda waa kuu dhilqaado colaad iyo gaashaan bay daruureen aniguna marka tabar badan ma hayo nin yidhahda waan soo fikiraynaa waa soo tashanaynaa nin yidhaahda tolkaa hadday ku raacaan annagaa ku difaacayna laakiin bal tolkaa horta wax ka keen nin yidhaahda anugu kuu jawaabi mahayaba kula hadli mahayo nin nabiga aflagaadayoo dagaalama intuu waa lahaaye almuhim qoys nabiga dhabarka u rita oo difaaca waa la waaye fasalkana marka asaga ah fiihi waxaa ku jira markaasi markuu nabigu qabaailka la kulmo ee uu bandhigahayo ee carabi iyo aftahanimo iyo khitaab la qurxiyo munamaq iyo hawsha nabigu iskuma dayin markuu qabiilka la fadhiisto yaatin ree hebel ugaasyadiinna awaya waa hebel nabigu bandhig uu u bandhiga dacwada ayuu bilaabahayay wuxuuna ku bilaabahayay qira'at اlqur'aan quraanku arinay qur-aanku akhrinaya fadakir biاlqur'aani man yakhafu waciid idan nusuustuu nabigu badin jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadku markay dhegaystaan qur-aanka gabay ma aha nasri ma aha waxay yaqaaneen ma aha waa la yaabahaya qur-aankaasuu nabigu ictimaadayay dacwadiisa wuxuu bandhigaya waa kitaabka ilaahay asuwar atawxiidiya ee makiga ahbuu nabigu sii dayn jiray oo akhriyi jiray dadkuna dhegaysanayay marka waxaa laga qadanaya fasalkan card ee ku saabsan dacwada bacda aljahri biha iyo cardu annafsi cala alqabaa'il wa talabu nusrati minhu waxaa laga qaadan iyo kayfiyat dacwa nabigu wuxuu wada marka la fiiriyo tilaawat اlqur'aan cala annaasi cinda alcard dadka in nusuusta loo badiyo qur-aanka loo sheego af soomaaliga iyo ragannimada iyo mahmaha ingiriisba waxay ahayd iyo soomaali waxay tidhaahdaa iyo halaska yareeyo marmar laga maarmi waayo qajaca laga siiyo ummadda waa in waxyiga loo badiyo waxyi waa in loo badiyo nusuusta adilada aahaaru salaf الsaalix ariiqaة اlambiya wاlmursaliin taasaa ummadda anfacaysa adugu ha kula noqoto inaysan wanaagsanayn ama laga fiican yahay oo baashu ay tahay reemagaalnimo u baahan tahay iyo xariifnimo xariifnimo reemagaalnimo oma baahno ilaahay baa hidaayada leh asbaabtu geliya qur-aanka lagu hanuunaa axaadiistaa lagu hanuunaa dhaqanka iyo taarikh islaamka lagu hanuunaa ummadda looga sheekeeyo ictimaadkaadu halkaa ha noqdo nimankii marka laakiin ayagu ictimaaday uruqu tarbiya wax layihahda iyo mxuu ahaye uruq mxuu ahaye xadaariya casriya iyo waxba keeni waaye qolyihii reemiyigae masaakiintaha ee qur-aanka iyo lata iyo axaadiidta ayaa ka baraka batay maxaa yeelay dariiqana ummadda looga baahan yahay aayadda ragga dadku u sheeg u bandhig wixii qumuud ku jiro u fasir xadiidka u sheeg u sharax u af soomaaliye laakiin nusuus ayaan laga fogaanin minha fawaa'idda waxaa ka mid a taqdiimu tawxiid tawxiidka in la hormariyo liannahu laa yaqbal اta'jiil oo waxaan ta'jiil aqbalin qoys kasta markay uu nabigu la kulma waxay odhanhayeen maxaad naga doonaysaa waxaa idinka doonaa ilah inaad rumaysaan keligiina caabudaan laba maxaad u baahan tahay inaad aniga difaacdaan ilaahay keligii inaad caabudaan aydan u shariig yeelin asaga aad ka cabsataan aniguna addoonkii dhambaalkan wada ahay waan dulmanahay in lay gargaaro aniga asxaabtayda laabudda min taqdiimi towxiid calaa kuli shay amnigaada iyo naftaada towxiidku inuu ka horeeyo lannahu xaq اllahi subxaanaه wa tacala cala alkhalaa'iqi ajmaciin nabigu intuusan tiisa bandhigin dhibka haystana uusan sheegin towxiidku bandhiga haya lannu mabda lagugu dilayaa kan ah mabda waa inaad qadimto hadday naftooda kula weynaato waxa soomaali maanta haysta weeye waad baaba'aysa meel kastoo joogaanba nin walba kii wax sheegi lahaa amnigaygii noloshaydii biilkaygii biyo cabaalkaygii waxaasaa lagu wareegeysa war xaqi ilaahay aw ee nabigu uu bandhigahayey uu qadimahayey waynu gaari doonaa mxuu ahaaye xadiidka jaabir in sha allahu tacala laabudda min taqdiimi الtawxiidi calى kuli shay liannahu waa fard waa xaq laa yaqbal الtaأjiila wala taأkhiir laba saddex waxaa ka mida fawaa'idda qisadaani dheer cadamu اlya'si wاlqanuuطi min raxmat اllah inahu laa yayasu min rawxi اllah ila اlqowm اlkhasiruun idan ila اlqowm اlkaafiruun marka waxaa loo baahan yahay in aan laga quusanin ilahay naxariistiisa dadka laiska daba taagnaado lagu celceliyo lagu noqnoqdo waa lagu kabtooni waa lagu jaa'ifayn waxbaa lagaa sheegi waa lagu dulmiyi waa lagugu xadgudbahaya wax badan baa lagugu sheegi dacaayad dhareeco cambaarayn weerar ceriyo dhula lagugu qaadahaya waa inaadan quusanin ayib laa yudayac xaqun wara'ahu aalib bay dhaan carabtu xaq muxuu ahaaye ninkii laa daba taaganya ma dhumo ma duudsamo inaad waxaada ka samarto unbaa daran mooyeen haddaad beyt اlmaqdis alaqsa daba taagnaato masjidkii ayb xaramkii mxuu ahaayey alxaram mxuu ahaayey masjid alaqsa daba taagnaato oo dulmigiina loo geysta aad ka dhiidhido oo dalkii maqanaa aad daba taagnaato oo dulmiga inaad ka qaada aad u taagan tahay aakhirkii guulaysto hawsha ayadaa laakiin inaga daaya dad mar tirada bes meeshaasi tabar ooma hayne aad istaagto xaqaa waa tagay faaidada afraad albaxثu can اlأmni wاlmanaaطiq اlaamina linashri الtawxiid wالrisaala in la raadiyo meelo aamin ah oo islaamku ku nabadgelayo oo ducaadda culamadu ku nabadgelayaan oo muslimiintu ku nabadgelayaan si jaanis loogu helo in dacwada la qadimo oo diinta umadda loo sheego muhimadaan amniga u raadinayna ma lianfusina waxaan amniga u raadsanaynaa iyo meel ammaana u raadinaynaa inaan diinteenna ugu khidmayno lakiin annagu warkeena maanta waxaa weeye meel heblo ka waran xaalkeedu waa xoogo biil baa laga helaa hawshu waa fiican tahay ayib waa loo yaacahaya ayib mar haddii xoogo biil lagu sheego ha laysku dilo dhibba ha ka taagnaado waynu u yaacaynaa meesha aaminkeeda xoogo noloshu adkeed waan ka cararaynaa lanna waxaan raadsanayna badankan waxaa way adduunyanu raadinayna diinta inay faafto oo tawxiidkaa la qadimo oo aadamaha la daaweeyo lama rabo waxaa ka mid a fawaaida laga faa'idaysanaya altaqliil min shaأni اlmukhaalifi wاlmucaarid wاlinshigaali biاlahami kama facala sal slm biabi lahbin wagayrihi axyaana in aan loo aabayeelin ruuxa kaa soo horjeeda mukhaalifka muxuu ahay la ilaawo aan loo aabayeelin aan la danaynin inta abulahab nabigu daba taagan yahay ee uu dhagax tuurahayo ee uu nabiga beeninhayo kuma leexanayo faruhu ka qaadahaya qabiilkana u tegi nabigu dhamaalkiibu gaadhsiin abulahab baa ka dalimana ordahaya uu iskaga tegaya qabiil kale isna waa daba taagan yahay hadduu nabigu ku laaban lahaa oo iskula majiri lahaa bur iskula majiri lahaa laba nin fooda isgelisa un kala qabta wix dhan baa fashilmahaya mashuuci dhanaydeed wadatay akhlaaqdii dulqaadkii karamkii wixii dhan baa hallaabaya labada nin wadaad kala qabtun bay noqon macalin ardayga ardayga ka celiya dayib kala jiidan bay tegi adagoo nin lafihiisi difaaci oo dagaalamin baad noqon mararka qaarkood marka limaslaxa in aan loo aaba yeelin oo waxba yahay laga soo qaada mucaaridka xaqad mucaaradaya ee diinka durahaya faraha laga qaaday day maslaxadu keento ayaa laga qaadanaya laakiin haddii fitnada iyo shubhada iyo mucaaridku dhibku wada uu ba-an yahay mabdii diinada dhaawacahaya adigana sumcadda uu kaa dilhayo waa in laga jawaabo laabudda an yuradda calayh sida daas nabigu majnuun baa wama saaxibukum bimajnuun alla ka jawaabay ayib waxay dhaheen wuxuu soo been abuurtay am yaquuluuna iftaraa bal huwa alxaqu min rabbih ilahay baa ka jawaabahaya waxaa le may waa shaacir wamaa huwa biqowli shaacirin qaliila maa tuminuun kaahin walaa biqowli kaahinin qaliila maa tadakaruun muxuu yahay tanzilu min rabbi اlcaalamiin ama asagu dhodhoobay walow taqawala calayna bacd alaqaawiil laأkhadna minhu biاlyamiin uma laqacnaa minhu اlwatiin famaa minkum min axadi canhu xaajiziin mar labaad wainahu lazakiratu lilmuttaqiin yani hadday shubhadu shubha qawiya tahay laabadda min araddi calayha wadaadii hor waxay odhan jireen mxuu ahay haweeney xun meeshay kugu qabataa lagu dilaa nimankii ragga ah dumarka iska dhici jiraan ka hadlayna waxay dhaheen meeshay kugu qabataa lagu dilaa bimacnaa lagu furaa wey hadday wadaad dhexdii dhab ifurku tiraado ay soo bood oo suuqa kugu rigrigto ay kugu jafaalayso aba la saydhaabay dhawaarkeedaba ayib masale adag markay ku qabatana waa la dilana waa yidhahdaan dib looma dhigo haddii kale weligeed kaa fuqi mayso masale kugu taagneed wadaad kaa aqoon badan baad heshay nin kugu dhaamaad heshay maya berri baynu ka hadli doonnay maya xilligaa dil berri wadaadkuwa dhiman karaaba uu iska safri karaa socota weeye marka masale kasta xilligay taagan tahay waa ka faraxalato ayib marka shubhadu shubha qawiya hadday tahay muasira calaa mxuu ahay almujtamac iyo ajwaada aafaynaysa samaynaysa waa in la qabto maya waan iska sabraynaa hawshu ma aha sabrku meeluu leeyahay adoo sabraya haddana baasha waa in la qabto faصbir calaa maa yaquuluun nabi allo dulqaada laakiin waad la radinhaya farqu bayna الsabri wa bayna اraddi calى shubha inaad u sabirto dulqaadaton xanaaq badan iyo isnac iyo mxuu ahaaye neerfaha ku kaca iyo adoo quusta iyo waxaas aadan jazacinood argagixin baa la doonhaya laakin laabudda min araddi cala shubha shubhada waa in la radiyo madan laga qabto wey waxaa ka mid a fawaaidda ku jirta baabkan laabudda min adan fi dacwa ilى اllahi subxaanaه wa tacaala ninka daaciga ee mabda iyo dhambaalka wada in la dhibo waa qasab waa inaad ku talagasho haddaad moodeyso markaad mabda bandhigto iyo diin iyo wanaag in ubax lagu soo dhoweyn iyo calamo iyo biyo qaba oon laga horkeeni oon mar rumad lagu taabsiinaynin oon waranka aan lagu daraynin oon lagu jiilin lagu dardaran aad moodeyso haddaba ha ku lugu laabudda min adan fi dacwa waxaa ka mid a fawaaidda qisadaani caalamiyat dacwa alslaamiya dacwada islaamku inay marka bilowga horeba ay ballaaran tahay oo ummaddo dhan loo bandhigay ad arkaysa nabiga isagoo bilowa fi sana raabica wuxuu bilaabay in qabaa'ilka carbeed kuwa yaman ka iman kuwa faris iyo ruum xuduuddeeda ka imanaya kuwa ka imanaya masar agagaarkeeda kuwa afriqiya carabta ka soo xajanaysa xuduuddeeda in nabigu sal slam u bandhigo diintiisa quraysh buu ka dallaco leannu diintu waa diin caam ah marka cardiga dacwadu waa inay baahada wey intaad kolbo xukun ku dabaqi karta eed maamuli karta waa gooni laakiin mabda'aadu mabda caama waa inuu yahay ummaddo dhan loo bandhigay qul yaa ayuha الnaas inii rasuul اllahi ilaykum jamiica wma arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin sidaa darteed quraysh waa loo degi waa lala hadli andir cashiirataka alaqrabiin baa lagu waday laakiin haddana jaan iskaad hesha sii dayn mayso dhumin mayso nin walbo muslim ah ama gaal ah waa inaad mabdaada gaarsiiso ilaahay intuu barakayn iyo meeshuu khayr ka alla garanay fawaid dhowro marka badanoo macnahaas ku timid ayaa jirta sheekhu wuxuu ihi faslun wa kaana mima sanaca allahu qabaa'ilkaasoo dhanba markay diideen qoys ayagoo yamaniyiin ahaa mxuu ahay reer bani khasaan dhankooda degi jiray oo xuduud degi jiray yuu nabigu markii u dambeysay u bandhigay mabdi u watay inay difaacaan oo ilaaliyaan o qaataan oo magangelyo siiyaan markaasuu yihi nabi maxamed maxamedow waxaan kaa tegiy tolkii baan la soo tashan sanadka soo socda baa inoo ballan ah sanadkii soo socdoon la gaadhin ba waxaa kasoo hormaray ansaar ilahay ninku khayr radba mugta asagaa siin haye qoy qabiilkaa keliya ballan qaaday sanadka soo socda inay nabiga qaadi doonaan intay soo tashadaan ay la tegi doonaan xaggana ay difaaci doonaan kuna dhiman doonaan qabiilkii taa u ballaansanayd ilaahay khayrkiisa kasoo hormaray ansaar baaba timidba baycat alcaqaba alula athaniya athaalitha dhacday lagu kala tag sanadkii labaad oon la gaaniyo ninkii soo xajin lahaa iman lahaa ee nabiga xambaaran lahaa nabigu hawshiisa ansaar baa la wareegtayba lakala bax khayru marka ilahay ansaar u keediyeyba ilahay baa garanaya meeshu wax dhigahaye wa kaana mima sanaca allahu lirasuuli rasuulka ilaahay rabbi wuxuu u sameeyey wanaaga waxaa ka mid ahaa ee hordhac aha tamhiid waxyaabaha keenay ruux xaqa inuu aqbalo asbaab baa laga hormarinaya ana alwsa ree aws aws ibnu xaaria ibni camr ibni caamir iyo wlkhadaj laba nin laba nino walaal ah wey khadajku waa ina xaarite awskuna waa ina xaarite aws ibnu xaaritata bna camr ibnu caamir iyo khasraj ibnu xaarita bna cam bna waa walaalo wey ayib dagaalo ba-an baana ka dhexeeyey kaanuu labada qoys waxay ahaayeen yasmacuuna kuwa maqla min xulafaaihim xulafadoodii nimankii isku dhaqanka ahaayeen yuhuud ina ree aws bay xulafa ku ahaayeen oo maktiiy mawlaxa la wadaagahaya ina ree khasraj oo min yuhuudi اmadiina madiina yuhuuddeeda ah waxay ka maqli jireen ana nabiya min alambiyaai nabi ambiyada ka mida ayaa mabcuuun lasoo saari doonaa fii hada zamaani xilliga aynu taagannahay afwan mabcuuun lasoo saari doona fii hada zamaani xilliga aynu joogno sayakhruj waa soo baxaya bay odhan jireen yuhuuddu mogta dad diini ayagu yaqaano towradii injiil ka warqabo oo culum leh bay ahaayeen marka way ogaayeen xilliga nabi maxamed uu soo baxayo way qiyaasahayeen marka xoogo la sheekayso ama iyaga yuhuudda intii la dulmiyo carabtu ay ku xadgudubto ama ree awsiyo reekhs ay cadaadiyeen yuhuudda ay dhihi jireen waxba nalaayo oo nabaq dhaba maxaa jira mar dhow nabi baa soo bixi doona annagu aan ka warqabno waanu raacaynaa waanu rumayn doonaa kadibna idinkoo gaaloo mushrikiin aad go-aysaan waa laidinku jihaadi doonaa mar dhow baan birta idinka aslaynaa wax yarna suga ayb falamaa jaahum maa carafuu kafaruu bih falacnat اllahi calى اkaafiriin bal u kala tega hawsha ayadaa waagi hore maxay ahay wakaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama jaaahum maa carafuu kafaruu bih waagi hore maxa dhihi jireen nabigaa soo bixi doona nabigaasaa noo gargaari doona idinkuna gaalatiin waa damaan doonta annaguna waan rumayna waan raacina lan ahlu kitaab baa nahay waa naqaanaa diimahay kuleeyihi fanatabicu waan raaci doonaa bay odhan jireen wanaqtulukum markaasaan idin jaraynaa macahu nabiga la jirankiisa qatla caadin wa iram ree caad iyo ree iram sidii marka ansaar waaba loo hanjabi jiray ansaar w nabiga dhibbu soo wadaay ee lidinku hanjaba yuhuuda ay rabto inay magangelyo ay intay rumayso idin baabiiso waaba la sugahayaba waa keena horumaran bay ahayd way gaadahaye ilahay baa meesha wax ka wada wa kaanat ilansaar ansaar waxay ahaayeen yaxujuuna albeyta beytkii kacbaday aadi jireen kamaa kaanat alcarabu taxujuhu siday carabi u xajiyi jirtay duuna alyahuud yahuud ma xajiyaan ayagu waa taqaanaan kacbada ma yimaadaan laakiin ansaar sanad kasta waa tegeysaa markay tageenba nabi maxamed soo baxaa loo sheegay waa soo noqdaan nabiga waa joogaa waa soo noqdaan warkiibaa dib ugu soo duxay ilahi baana khayr la doonaa haddi falamaa ra'a alansaaru ansaar markay arkeen rasuul lah sal slam ansaar magacu ilahay bixiyo weeye oo sharcigu bixiye magac horan loo yaqaanay ma ah falamaa ra'a alansaaru rasuul allah rasuulka ilahi markay arkeen yadcu nnaasa dadka asagoo ugu yeedhahaya ila allahi caza waila ilaa kitaabihi addacwatu dacwatu ila kitaabihi wa ilaa sunati اnabiyi wاlcamali wtawxiid baa loo jeedaa wata'amalu ay dhugtoon oy fiiriyaan axwaalo nabiga xaaladihiisa inuusan kaahin ahayn inuusan waalayn ruux degan oo caqli badan oo ilaahay ka cabsanay oo akhlaaq leh oo mxuu aha wanaag ummadda ugu yeedhi qabaailka carbeed markuu nabigu u bandhigo bima tadcu nin baa ku yidhi markaasuu ilahay keligii inaad caabudo ood agoonta u naxariisato ood qaraabada xidhiidhiso ood zinada iska dayso ood beenta ka fogaato oo khamrada iyo baktiga iska ilaaliso waxaaso dhan bu nabig kasii degey oo aan markaasi ahayn waajib aan weli la xariimin makaarim alakhlaaq meytada baktiga asnaamta nusubta beenta waxaaso xumaano dhan buu oga digey maxaad amraysaa ummadda waxaan amrahaya wanaag sidqiga ballantoo la oofiyo daacadnimo khayaanad daro ilaahay keyoo la caabudo wixii wanaag oo dhan buu tiriyey muxuu ihi nin oday oo eh, boqoradii carbeed ka mid ahaa qabiil hogaaminayey ilaahay baan ku dhaartay nin ummadda inta ugu yeedhi inuusan waalayn buui muftarana ahayn haadihi waa qimatu makaarim akhlaaq akhlaaq wuxuu u sarreeda umadda ugu yeedhaysa nin ummadda u bandhigaya mabda'an noocana mana waalaba urmaankiisan laguma jire meelo kalea wax ka socon laakiin bal halku soo noqday bu soo tashan soo tashan wuxuu way fahmayaan ruux moogtu dhanbaalkiis waad garan kartaa dadkii waxaa laga ilaahay keligii caabuda oo walaalo ahaada oo rabbi ka cabsada oo gaala iska celiya oo isku xidhnaada laga kari laya waxaana iska tuura dulliga idin saaree baktiga intaasoo qaybood iyo kooxood iyo uraa laydiin qaybiyey war kitaabka rabbiga qabsada baktigana joojiya haddii khilaafaad jiraan qabali ah, ama siyaasiya ah, ama xisbi ahna si hoosoo soomaalinimo waxa lisko islaamnimo laakiin gaalo iyo afrikaan idinku danaysanhay iyo yahuudiya nasaare iyo maraykan iyo igaad iyo bakti aan la garanayna inaydan qasaan dadnimana kuma jirto diintaan la gaadhin waa lagu gaaloobi casar dheer baa diinta lagaga baxaay ayib gaaladu hadda xayndaab bay rabaan inay isku wareejiyaan xayndaabka hadda lagu wareejiyey falastiin oo kale ee yuhuud isku wareejisoo kale baa muslimiinta lagu wareejiyo in daa'ifo yaro gudaha ka halganto muwaxido ah laguna wareejiyey garaangir iyo ood murtadiin dawaa'if almurtad oo dhan baa lagu wareejiyey zaniya laga bilaabay ilaa maxaa tiradaa ii sheeg hagee u dambeysey sc miyaa u dambeysey xamarbelo yaa ka dambeeyey ceelber maregland mareglandna maxay ahayd mid cusub oo kaasa ah. waxaasu dhan waxaa weeye gaalada isku waadeynaysa leanno kuwii joogay etoobiya waxay ku guulaysteen in soomaalida ay qoryo iskugu dhiibaan mala zanaawi waaba nastayba iyo tigree iyo xabasho way nafteen soomaali baa la hobeeyey qoryihii tignikiya qoryaa la siiyey iyo hub ayaa la tababaray waxa idinku la dagaalama wixii dagaalamay ama wadaadah ama wadani ah ee dagaalamay idinku la dagaalama axmaarnasatayba meelaha dirdhab iyo jigjiga iyo adisaba iska jeebtaa warba ooma hayso waxaa isgumaadahaya qoyskii soomaaliyeed ee degi jiray soomaali galbeed ba ayagoo isbaabiinaya mid murtad ah oo malzana dhabarku ka soo taaba soo khaliifay iyo mid isagu mxuu ahay muslimnimo iyo diin ku dagaalamaya eber iska dhigay waaba naftay gaalkii halkaas lagaga guuleystay waxaa la sameeyey mxuu ahaay nimankii suufiyada ah ee samatariyadaba laga sameeyey gulaceel iyo eh, dhuusamareeb waxqabadkoodaa la arkay siday ula dagaalamayaan wadaadihii diintii in wiil gaalana uusan ku dhimanayn meeshaa soomaliya isbaabiin baa la ogaaday kaartadii baa la rabaa in la baahiyo la wareejiyo ayadii inti laga soo bilaayo mxuu ahay cirafka xeebta baa hadda la wareejinaya qaansadii ilaa kismaayo lagu wareejiyey cudurkan bal siiisuba koonfur ka yimid hala celi hala mooso w halagu mooso dayr iyo xayndaab iyo gidaar murtadiin yay yihiin laakiin soomaali maca salaam warku halkaasu marahaya ilahay intii laga cabsado waxaaso dhan laga waantoobo laga toobad keeno waxaan ilaahay shuqul uusan ku lahayn idaa anfici mahayo watamaluu ay dhugteen axwaalahu qaala bacduhum bacdu ansaar libacdin waxay dhaheen taclamuuna waxaad ogtihiin wallaahi allahnu ku dhan yaa qowmu tolkayow ina hada aladii tatawacadakum bihi yahuud markay nabiga fiiriyeen oo dhugteen oo dacwadiisa wanaagiisa wuxuu ummadda ugu yeedhay nasabkiisa tilmaamihii yuhuud sheegi jirtay oo dhan baa nabiga laga helay waxay dhaheen ballamka ilaahay yuhuud tilmaamahay bixin jirtay iyo nabigay sheegayeenba waaka yaa ladinka hormarin ansaar waaba islaameen ina haada ladii ina haada kan aladii kii weeye tawacadakum tawacadukum cafwan ay idinku e, hanjabaysa ama idinku goodinaysa bihi asaga yahuudu falaa yasbiqanakum falaa yasbiqunakum yaysan idinka hormarin ilayhi ila rasuul maxamed rumayntiisa iyo raacitaankiisa yahuudiisa idinka hormarin go-aan bay qaateen wa kaana suwayd bnu saamit min alws reer khasaj baa xoogow tira ahaan badnaa tiraaan xooga reer khasraj baa tiraan badna ree osna ayagu niman yar ma ahayn laakiin ree bani xaarita laisku yidhaahdaa markay habar wacanaya dagaalamahayaan yaa bani xaaritas yidhahdaa waa labada qoys wada socdo niman dagaalamay ahayn kulligoodba qoyskan yaree marka tirada yar baana sii dhib badnaa xagga dagaalka awood baa lagu muquunin jiray mooye niman musiibay ahaayeen waa laga tira badnaa wa kaana suwayd ibnu saamit min alaws ree aws buu ka tirsanaa suwayd ibnu saamit qad qadima mid soo galay oo makatu soo galay fadacahu rasuul rasulka u yeehay nabigu janis yarna cafiyi jiray markuu ogaado socoto akhyaar guddi ugaasiyo qabiil socda ama dan u yimid ama ma qaadanhaya ama muxuu aha xulufo iyo gaashaanbuursi raadinaya ama xujaaja ama muctamiriina nabigu waa u tagahaya in alxamdulilah ba ka dul qabanaya maxaa doonaysa intaasa idinka rabaa dadkaasaa laguu dila adugu xoolo kale dhaqi maysa dadkaasu nabigu dhaqahaya dadku inuu dhaqaa loogu talagalay oo muxuu ah maamulo kaanat banuu israa'iil tasuusuhum اlambiyaa falam yubcid muusan fogaanin suwayd ibnu saamit walam yujib nabigana yabcud yubcid ara'ya yubcid diintii iyo dacwada muusan fogeyni wey ra'yiga nabigu u bandhigay iyo mabdi'ii nin fogeeye ma ahayn nin aqbaloo islaamayna ma ahayn wuxuu nabiga waxaad sheegayso wax wanaagsan weeye arrinkeyga waan fiirin doonaa xataa qadima anas ibnu raafic ilaa uu anas ibnu raafic uu yimid abulxaysar fii fityati min qowmihi min bani cabdilashal yaطlubuuna اlxilfa ninka asagu iska noqday madiino ku laabtay waxaa soo dabamaray nin oday ah oo anas ibnu raafic la odhan jiray asagoo dhallinyaro la socdaa ree aws bay ahaayeen iyaguna ree aws bay ahaayeen marka waxay u yimaadeen quraysh in ay gaashaan buursi ka helaan reer khasraj baa naga badan oo xabad eh, na qabatay oo waan leeannay waxaan rabnaa inaad noo hiilisaan oo hub iyo saanad qoreesheedna siisaan oo nimanka aan walaalaha nahay nooga helisaan guddi baa maka yimid saa u socda madiine ka yimid nabigu guddiguu maqlay oo u tegey dunta u sac yaga u taalla nabigu laakiin asaga wuxuu u dhiibhayaa hawlihiisi salawaatu rabbi wasalaamu calayh fii fidyatin min qowmihi dhallinyaro asagoo la socda min bani yatlubuuna maxay raadinhayeen min qurayshin ilxilfa qoraysh bay gaashaan buursi iyo taageere ka doonahayeen fadacaahum rasuulu اllahi ilى اlislaam nabiga islaamka ugu yeedhay faqaala iyaas ibn mucaad wuxuu yihi wa kaana shaaban xadathan raggaa socday ee dhowr iyo tobanka ahaa ninka ugu dayar buu ahaa nin yaroo dayaroon weliba markaa uun garhku usoo baxayo oo shaarubta ka soo baxaysuu ahaa faqaala iyaas ibn mucaad oo wafdiga ku jiray wuxuu yidhi wa kaana shaaban dhalinyarow ahaa xadathan dayar aad dayar yaa qowmi haada wallaahi khayru mima ji'naa lahu waxaana uu halkaa ka dhambil nebiga wuxuu yihi maxaa u timaadeen dantaasaanu doonaynay quraysh maqaawirteeda ugaasyadeeda waxaanu doonaynaa in aan gaashaanbuursi ka helay garab iyo hila ka helo nebig wuxuu ihi ma idinku yeedhaa oo ma idin bandhigaa bandhigaa wax idinka khayr badan waxaad u timaadeen marka haabaa lay bal noo sheeg nebigu dacwaduu bilaabay muxaadariisuu bilaabay waa la dhagaystay markii la dhegeysto nabigu dhameeyey wiilka yar baa hadlay marka wiilkii waa ishayn waay dadka yar mogtahay khayrku qalbigooda saarti wey ruujima badan kuma jirto iyo mariid iyo mxuu ahaay bakti sida laga sheegay mxuu ahay niman soomaaliyeed waa yeel ma wada islaamay dheheen nin weyn ma wada islaam nin weyn oo soomaaliyeed inuu wada islaam waa adagta maxaa yeelay in faara qabiil ah in eexo ah in xeer ah in diin daro ah baaqi bay ku tahay hadduu asagoo weyn xijira ama konton jira xataa diinta qaato wuxuun baa ku hadhi meelaha qoolkiisa waxaa ku dambeeya ayib laakiin wiilka yarka isagu haddii diinta loo sheegaba horaan ruujima badan kuma jirin wixi dhan bu aqbalhaya saafi wey wixii yararkaaya lagu yar qoray ee hooyadii aabihii ku akriyan dil waa la masaxaaya ninkan laakiin afartan sano konton sano ayuu xaqdarro iyo dulmi iyo jawr iyo diintarra soo xukumayay uu ku soo dhaqmay wixii baa marka ku noqday ruujima waa ku dhegan yahay ishid in lagaga dhaan mooye ashid in lagaga dhaqan mooye ama bir lagu gooyi mayo la kari maayo ayib marka nin weyn ma wada islaamo ree midug baa mamada iskale baa la yidhi adu bal hadaba galo ma aqaan cismaan shir alla weydiiye fadacaahum rasuul اlah ilى اislaam faqaala iyas bnu macaadin wakana shaaba xadaثa yaa qowmi wallahi khayru hada wallahi khayru mima ji'na lahu waana xaqiiqa jirta waad arkaysaa duqayda soomaaliya markaas hawsha mamada fiiriso filmidug mamada run bay ku sheegeen baan u malaynaya yaa qowmi hada wallaahi khayru mima jina waxaanu u nimid kan uu nabigu noo bandhigay ee uu noogu yeedhay baa ka khayr badan buu yihi odaygi waa xanaaq odayg rujima mogta asagu waa ku jirtay odaygii ragga watay ee duq ahaa cantooba dhagax intuu qaday buu ninku dhuftay wiilkii yaraabu baxa ku qaaday os buu warya idab daran tahay yaa hawshaa ku daray hore u soco ballana dhaaf annagu hawl baan u soconay muhiimad baan lahayn muhiimaddaana loo suday annagoon dhammayna cidna la hadli mayno wiilku durbo wuu dareen waxaanu xaq marka isma hanan karo waa sheegahaya fadarabahu waxaa u gacan qaaday wiilkii yaraa abulxaysar wantahara waana gulguulay fasakata wiilku waa aamusay waliba muxuu ahaayey intihaar ma ahayn dhurbaaxu ku dhufto riwaayo weeye ruwaan waxa wey intuu qaaday cantooba xaani iyo tamuux iyo niis ah ayuu ku dhurbaaxay uma lam yatima lahum alxilfu xilfiga ay doonaya uma dhamaystirin xaqina way seegeen xilfina ooma suuro gelin wanaagga nabigu u bandhigana diide ayib diintii mxuu ahaayey xilfiga ay qoreysh ka doonaya gaashaan buursigii hiilkii hoogina waa ka waay faاnsarafuu ilى madiina madiina ay ku laabteen ibnu hishaam baa soo saaray xadiidkan asagoo fii siiratihi min ariiq ibni isxaaq sidoo kale bayhaqi asna waa keena fi dalaa'il waa ahar saxiixa weeye waa xadiid sugan wey xasana calى qali taqdiir marka waa muqadimaadkii ansaar durbaa dacwadii baa gaadhay nabigu juhdi khaasu ku bixiyey nin nin laba labo saddex bil islaam haya way noqon marka ninka lugtoolka socda ninka gooni u islaam odayga dacwada qaadanaya waa la batay madiina dacwa ka bilaabatay ayib faslu uma ina rasuula اlah sal slm laqiya cinda alcaqabaةi fi اlmowsimi sittaةa nafari min alansaari kuluhum min alkhasraj qoyska hore nabarku gaadhay ree khasraj bay ahayd ree os bay ahayd suwayd ibnu saami ree aws ah wafdi socday oo xilfi doonahayo ree awsa nabigu markaa irbado iyo tallaal buu la gaadhay qoyskaa durba jaabir baa ka sheegeyn doonee nimanka ree aws ama ree khasraja yimaada muxuu ahaayey markay yimaadaan nabiga si hoos bay ula kulmi jireen maalmo ay qur-aan ka yeedhsanhayaan aayadaay ka baran suuraday xifdinayaan waa noqon jireen dhowr sano ay socotay bayn arasuul wa bayna alansaari fii yarib markaasuu ninkii xoogu bartaba noqon haya marti danle iska dhigay ganacsadaa xooguba nabigu u dhiibahaya loo habayn uu socon hayaa oo diin oo cilmi ah uma ina arasuul baycadan marka e, e, baycat alcaqaba aluulaa culama u taqaana tan lixda nafar ah raggii lixda ahaa iyo labiyo tobankii iyo toddobaatan iyo dhowr saddexdaa baycaad jirtay wadaadaha qaarkood leeyihiin sida ibn cabdilbar iyo keyrkood waxay leeyihiin baycat اcaqaba waa saddex baycat اcaqaba ula waa tan toddobada nin ee lixda nin ee reer khasraj midda xigtay ee uma rajacuu oo midda labiyo tobnaa labayo tobankii ragga ahaa ah alcaqaba ahaaniya ah athaalita oo tii lagu kala baxay ahda oo toddobaatan dhowrka la ahaa saddexdaas weeye culuma odhanaya ragna labay ka qaadahayaan oo tan hore baysan tirinaynin labayo tobankay kow ka bilaabahayaan uma ina rasul sl slm laqiya wuxuu la kulmay cinda alcaqaba waa minaha dee caqabat jamr kubra ee hadda la tuurtay taqaanaa fi lmawsim xilligii xajka ahaa sitata nafrin lix ruux buu la kulmay min alansaari kuluhum min alkhajr dhammaantood reer khajraj bay ahaayeen dhammaantood weliba muxuu ahaayey kulligoodba waxay u badnaayeen reer bani najaar bay u badnaayeen reer bani maalik eh, bay u badnaayeen waa sida uu qabo weeye muxuu u tilmaamay ibnu isxaaq laakiin sida sabaabka qabaa'il kala duwan bay ahaayeen eh, khadraj bay kor ka ahayn laakiin raas kala duwan baan ujeeda bay kala ahaayeen whm raggaa lixda a abu umaamata ascad ibn zuraara reer bni najaar buu asagu ahaa wa cawf ibn اxaaris ibnu rifaacata asagu wuxuu ah min bani maali min bani najaar wa raafic ibnu maalik alcajlaan reer bani cajlaan buu asagu ahaa wa quطba ibnu caamir ibnu xudayda wa cuqbat ibnu caamir wa jaabir ibn cabdilahi ibn riaabin min bani salima saddexdan nina saddexdan saxaabi mxuu ahaay qutba iyo ibnu caamir iyo cuqba ibnu caamir iyo jaabir ibnu cabdillahi bn riaab laba saddexdoodaas reer bani salim ay ahaayeen marka nin reer bani maalik ibn najaar ah nin najaari ah nin reer bani cajlaan ah iyo saddex waxaa weya isku qoys ah ayb oo reer bani salim ah waa qoyski jaabir bdillah ka dhashay hadee fadacaahum rasuul lahi baa u yeedhay ila lislaami faaslamuu lixdaba diintii qaateen lix nin oo reer idan waa bee lama arko wax weyn ma ah waa lix nin minaa lagu kulmay intii markaan mine la joogo nabigu markaa waaniyey wax u sheegay diinta waa qaateen waa laabteen ayaguna madiinay boor ka kiciyeen madiino ayaguna galhayaan intii loo dhiibay bay qaybinaya intay mxuu aha wixii wanaaga umadda ugu yeedhi karaan oo dhanba uma rajacuu ila madiinati ay ku laabteen fadacawhum ila alislaami islaamkay ummadda ugu yeedheen fafasha waxaa faafay fiiha fi lmadiina islaamkiiba alislaam baa ku faafay xatىa lam yabqa ilaa uusan harin daarun qoys ilaa waqad dakhala اislaam daartu qoys baa laga hadlayaa daartu mar waaa leedaha guriga la degan yahay marna raaskii iyo ahalkii iyo qabiilkii qoyskii baa loo jeeda ilaa waqad dakhala islaam qabiil ama jirib jirib ama raas madiina degan oon islaamku uusan gaadhin baa laga waayo qoyskan duqi baa islaami ama hooyadii baa ka islaami ama wiilashii baa islaami ama way islaam hayaanba reer kastoo madiina deganoo ansaareed طaa'ifa oo laga helay falama kaana acaamu اlmuqbil sanadkaa sanadkii xigay markii la gaadhay jaaءa minhum waxaa ka yimid ansaar ka yimid inaa caشhara rajula tanna waa baayacaة اcaqaba الثaaniya tii labaad weeye <clears throat> asitaة اlwal lixdii hore lixdii hore ee nabigu sanadkii hore la kulmay khalaa ja bn cabdilah oo usan ku jirin ja bn abdillah min rab usan ku jirin wa macahum xaamakaa la socday mucaad ibn xaariث ibn rifاacata akhuu cawf almutaqadim cawf ibn xaaria ibn xaariث ibn rifaaca oo ree bani maalig ahaa walaalkii baa soo raacay wadakwaan ibn cabdilqays baa soo raacay waqad aqaama dakwaanu bimakata xataa haajara ilى madiina adugu lixda hore iyo lix cusub labiyo toban saxaabi cusub baa yimid oo nabigu beec caqaba haaniya uu kula kulmay ayb ibn cabdilbar iyo jamaaca min almuxadiثiin waahli الsira wاtawaariikh waxay leeyihiin beycaة اlcaqaba aلhaaniya tan weeye itna cashar rajul ay ka koobnaayeen tii koobaad ee lixda ahaydna waa tii koobaad toddobaatan iyo dhowrkan waa tii saddexaad niman badan waxay leeyihin maya taa hore beeca lama yidhaahdee howle iska yar bay ahayde baashu waxay ka bilaabatay laba iyo tobanka nin waxaana laba ahayd midda weyn ee toddobaatan dhowrka ragga ah sidaa darteed baan ka bilaabay hadda shucayb taxqiiqiisa baycat alcaqaba اuulى tan danbuu ka bilaabay laakiin ibn cabdul khayrkii asu sida hore tilmaamahayeen waqad aqaama dakwaan ibn cabdilqays baa nagaaday bimakatu ku nagaaday xataa haajara ila madiina ilaa madiine u hijrooday yuu joogay markuu yimidba wuu sugay wuxuu nabi alla waa kula joogahaya ayib waanan kuu khidmayn waxbaana kaa baran wuu nagaaday ilaa uu nabigu raacay oo dadkii muhaajiriinta dambe uu markaasi uu ka mid noqday fayuqaalu waxaa la yihahdaa inahu muhaajiriyu ansaariy waa muhaajiri haajara min almadiina ilى rasuul uma haajara min makata ilى madiina maka laba sidkoole laba dheef la noqday dhan waa ka ansaari dhanna waa ka muhaajiri ayb wacubaad ibnu saamed baa rag ka mid aha wayaziid ibnu haclaba wa abulhaytham ibnu tayihaan ninkii nabiga marti qaadi jiray wa cuwaymir bn maalik hum ina cashar labayo tobankaa nin bay ahay labayo tobankaa nin bay noqdeen waqaala abu zubayr xadiidki dheeraa marka qisada sharxaya qeyb ka midana waa ka xadiidkan asagu cilmi baa ku jira xaaladda suubanaha si fiican u fiiriya hadda qaala abu zubayr maxamed muslim mutad maki can jaabir bn cabd llahi ina nab sal slam labisa bimakata cashra siniin nabigu maka wuxuu joogay toban sano toban sano nabigu maka ku nagaaday waa intuu nabigu dacwada bilaabay ee la caleymo saaray ee nabiga laga dhiga laga hadlaaya yatabicu الnaas dadka asagoo raacdayo dabagelahaya fii manaasili meelahay degan yihiin ba ugu tegi jiray fi lmawaasim xilliga xajka iyo carafo mxuu ahay carafooyinka xilliga kulamada mawaasimta waa jamcu mawsim kulanka xajna waa la yihahdaa meelaha dadku iskugu tagaan ee makacdada iyo gabayada iyo suuqa waaweyna waa la yihahdaa xilli kastoo la beegsado oo xili mucayana meel iskugu taga mawsim waa laska yihah lakin hadda waxaa loo jeedaa meelahay ka deganayaan suwaqa ee xajka ayuu nabigu markaa beegsan jiray wamajana waa suuq isaguna lskugu tegey waa cukaada suuq laiskugu tegi jiray buu ahaa yaquul wuxuu odhan jiray intaasoo dhanba nabigu markuu wareegay waa sanadk intii dambe waa sanadka afar laga bilaabo ilaa nabigu intuu ku jiranhaye wey sanad araabica laga bilaabo ilaa sanadka saddex tobnaad ee mxuu ahay bictada ayaa nabigu hawshaas u badnaa wuxuu odhan jiray man yuwini yaa idumahaya yaa iqaadahaya man yansurni yaa ii gargaari tolkii oo dhan baa ka hor yimid dad yar baa ku soo haray oo ahalkiisa ah dadkii waagii dambe raggii u dhaqaaqayna waa la edeen khadiija waa dhimatay abu aalib waa dhintay quraysh waa kala jabtay hawshu waa cuslatay xataa ubaliga risaalaati rabbi nabi allow maxaa lagu dumi oo laguuga gaari maxaa doonaysaa diinta allan umad raba inaan gaadhsiiyo wa kale ma rabo xoole isiiya ma laha waxii tara ma laha aniga lafayga badbaadiya dadkan iga difaaca saan carabkayga u furto ummadda aan ula hadlo qab baa laska siinhayaa حتى ubaliغa رسالات rabbi inagu maanta inagoo awoodna adduunka o dhan ba inaan la hadalna fii saacaatin waaxida oo tifiye heli kara oo telefishanna haysana oo muxuu ahaayey telefoonno wax kasta oo adoo halkan jooga aad la hadli karta ninkaad doonto cabr alhawaatif almar'iya yan waxaad qaban uusan jirin waxaad qaban karto iyo waxaad kordnimidna ma jiraan nabiga lafihiisibu lugaynhaya isagaa lugaynhaya qabiilkan u tag kuwan u tag kuwan u tag wareeg maxaad dhambaalka fariinta rabbi ii dhiiba inaan gudbiyaan rabaa oo idin gaadho inaguna maanta boqol hebel baa ka baxay mid baa booday kana sameeyey meel buu ka damaashaaday manqas buu xadhig meel ku gooyey kaluu la wareey diyaarad buu raacay isagoo calolkuusan buu badbooday waa loo loo mashxaraday waxaas musqul buu galay waxbuu kala tuuran baan ku haynaa war wax intaa naga daysaan ummadda diinta la gaadhsiiyey axmed iidaad raxmatullahi tacala wuxuu ohan jiray haddii nabigu maanta aan waxaan haysan heli lahaa muxuu samayn lahaa buuri nabi wuxuu leeyahay waxaan rabaa axad idifaaca saan u gudbiyo dhambaalka diineed tiifiyadan iyo alaqmaara sanaaciya adduunka maanta nabigu haduu heli lahaa tiifiyu ummaddu dhan kala hadlo leyla nahar bu nabg hadli laha leyla nahaar arbaca وacشhriin saaca nabigu wuxuu noqon laha online buu noqon laha waxaa jira had ummadda nabiga inuu la hadlo wax gaadhsiiyo yuu nabigu intaa u lugeynaya ousan seexanayn ousan hordo usan ladayn usan fadhiisanayn hadduuba heli laha isagoo fadhiya meeluu ummadoo dhan adduunka kala hadlo saacad ma nasteen buu leeyahay lannu xilka loo dhiibay buu garanhayaa diinta waxay tahay buu fahmaya waa rasuulkeedii laakiin anagu maba naqaanaba caada iska noqot keena shanta wakti tukada maalin maalina gabadh yidhahdna ilaahay ka cabsoo xijaab qaado marna caruurtiisa isaantiisa toosiyo tukada yidhaahda ninkaasa asagu nin bale ka dhacday inagu agteen muslimiin baa la baabiyey inaa lana raajicuun biyo ay siiye koob shaa bas waa ninkan ugu roon gaajay u dhammaan hayaan maa shaa allah mid baa dhihi war maa sha allah maah meeshan meeshi maa sha allah maaha ayib inaa ilajicil baa la rabaa wax jiraba ma ahaba keenna ugu badan ba xoogo isyargeli marka dhib loo sheego muslimiin baaba oo rafaad burbur gaadhay kadibna hawlihiisii wa dhaaba ma hayaba kii dhib loo sheegaba ma aha ayib xataa ubaliga risaalaati rabbi walahu اljanna jannu helaya ninkii sidaa yeelay difaaca janna u diyaaro rumeeya falaa yajidu nabigu muusan helaynin axada aadame yansuru u gargaara walaa yuidumo soo dhaweeya xataa ina arajula ilaa ninka ninku aadamuhu ah layarxal uu ka soo guuro min misra uu ka yimaado aw min mudara mudar qabiil degi ku dhowaawaye xuduuda baxrayn dhulkaas qatar loo yaqaano meel ku dhowey degi jireen xataa ana arajula layarxalu min mudara halkaasuu nin kasoo kasoo guurahaya maku soo aadahaya aw ilyaman ama yaman buu ka imanhaya xagee u soo aaday ilaa dii raximihi nin qaraabadiiso maka ku nool buu soo aadahaya markuu intuu mudar ka yimaado ama hajar ka yimaado ama yaman ka yimaado oo maka soo aadahayo waaa dhihi kaale farqaha laga xidhahaya maka waxaa jooga nin fidnaysan saabi kadaaba oo muftarica ah jooga oo hadalkiisu uu sun yahay ninkuu la hadlaya waa duufsanhayaa iyaaka wa iyaahu yuusan ku fidnaynin iska ilaali farqaha laga soo xidhi ninkii oo qataaran oo lasoo qodbay oo bom lagu xiday ayaa iman haya nabi maameydaada waa ninka la sheegay ka carara waa agu cararhaya war ordi aan kula hadlo niman ogaasiya dhagaha loo geliy suuf ayb dufayn cara dawsi quraysh markuu yimid oo maka yimid waxay ka baqeen in nabigu intuu la kulmay ninka ugaaskee caaqilka shaacirka adiibka ah uu nabigu markaa diinta gaarsiiy kadibna uu hanuuno oo islaamay ka baqeen way qabteen way u yeedheen gogol baa loo dhig dufaylo waxaa tahay nin ugaasa nin shaacira nin adiiba nin magac leh ninkana ninkan ah tolkaana meeqaan ku leh laakiin annagu nin waxaana dhex joogna aafeeyey oo ummaddii baabi'iyey oo reerka isku horkeenay oo na kala jabiyey ilaa ummidiye isku kaya dhiibay oo muxuu ahay reer bani haashim reer bad intaan cadaadinay oon cunoqabatayn dhaqaale kuso ay dhammaadeen oon iscunnay meel xun baan kala marayna fitnadaa maantana dhex taalla inay tolkaa gaadhaan ka baqayna ninkaan iska ilaali yuusan ku fidnaynin tolkana aafaynin ceel ninkii galay baa mxu laga waraystaa meesha annagaa gaallay ha ku jabin bale car say ii wadeen ee ii wadeen ee ii wadeen waaan dhagahan suuf gashadaybu suuf baan soo qaatay dhegtaan ku jufay kana ku jufay waxaan ka baqay buu i in suntiisa aan maqlo kacbadii baan tegey waan dawaafa anoo dawaafahay baan arkayb haddana maxamed dawaafahay oo hadlahaya maxaas iri buu i nin weyn baa tahay ilma carur amanka mata dhego dhacaan kaama socdee dhaghan aad furays iska yar siibto bal wuxuun ka dhageyso dhegtan xooga yar qaaday buuri hadalkiisibaa duuduub waa galay waaban siibey buuri waan u tii kalaan siibey waan u dhigay hadalkii waan u bogay buuri wuu islaamay saxaabig tufayl ibn camr fa aslama ila wuxuu qiyaasa wuxuu garanhayaay halkaas dadka la gaadhsiiyey ka cararaay ayib bismi goortan booba kabihini sumada maqan booba kabihinay meesha noqotay ciyaadan billaah fayaatiihi qowmu tolkii baa u iman markuu la ogaado inuu u safrayo mako baa loo iman fayaquuna lahu waxay ku ixdar iska ilaali hulaama qurayshin quraysh wiilkeeda waa la iska ilaali laa yaftinka yuusan kaa fidnayni diintaada wa yamshi suubanuhu waa dhex socon jiray bayna rixaalihim degankooda meelay degan yihiin jamcu raxal waa saabaankii meesha lagu furto wey yadcuuna ila allahi caza wajal ilahay baa diinta ugu yeedhahaya nabigu waa dhex qaadahaya dayn maayo meelahay ku furteen qabiilkasta meeshuu degan yahay nin walba meeshuu joogo diintii buu la dhex wareegahaya markuu nabigu saa u dhaafo faraha lagu fiiq riiba alla wey ahay faraha lagu taagi carabkaa la taagi oo isha la dabi nabigaa la xamanhaya wahum yushiiruuna ilayhi bilasaabi iyagoo faraha ku taagahaya warna dhaaf nin waalan baa tahay mid dhagaha furaysta nin muxuu ahay carara nin nabiga markuarkaba kasii dhaqaaqa nin markuu dhaafa dabaxanto ayb intaasa lagu haysta diinta qaata laga kala kii asaga waa lasu sheegi waa lasu fooriyi waa kuu soo socdaa ninkii waa la ayb nin baa siya seexan horti isku tuuriba nin baa iska dhaqaaqi aan danka nabigu ka cararaya xataa bacana allahu caza wajala min yatrib nabigu dhibkaasa haysta buu yihi oo qabiil soo dhoweey waa ilaa ilaahay unaga naga soo saaro naga keenay madiino oon maka soo aadin fayaatiihi arajulu mina nin anaga naga mida nabigu u iman fayuminu bi waa rumayn wayuqri'uhu اqur'aan qur-aanku nabigu barhaya nin baa imaan makuu soo geli nabigu la kulmay si hoosa diintiibuu ka qaado qur-aan baa lamir uu noqon ayb fayanqalibu ilaa ahli turkiya buu u gadoomi fayuslimuuna biislaami reerkiisibu u tegi bes wuuu nin baa wuuu anugu saxaabada qaarkood waay saeen maxaan anigu ogeyda nin fiicanoo khayr ah wanaag baan kala imid make wanaaggii aan la adayd idinku raacin biyo aad leedihiin iyo baad aad leedihiin cuni mahayo haweenkuna waa iga furan yihiin ba aan qabay ayb ogaasya halkaa gaara reer oo raggii hoos u islaamay maanta waxay tihi ah, hayfurine diyaar baan waan ilaa ah, wa fiiha daartaa waxaa laga helay rahatun baa jooga koox oo min almuslimiin ah daartu waa xayun aw qabiil hadda laga hadlayo khayru duuri اansaar khayru qabaa'il ansaar wa axyaa ansaar wey gurigi dhulka ama wa laga hadlay hadda laga hadlayo qoys marka qoysyaha ansaareed ka oon islaam uusan ku jirin marka waa la waaye yudhiruuna اislaama rees kasta jamaaca طaa'ifa ku jirta islaamka muujinaysa wa bacana allahu iley mar labaad ba ilahy na soo dira waa islaamka faafidiisii uu ansaar dhex gaadhay iyo madiino si mxuu ahaay siri ah iyo si mxuu ahaay mxu halbaateela u gaadhay marka dambe way istiri waaa l inteen dhan nahay rag hoosano xoogaa nahay baa lay suuragal maay dheheen waa tashadeen shir bay qabteen deg deg ah urur bay asaaseen jamaaca siriya waxay dhiseen irhaabiya ayay dhiseen jamaaca siriya munadama irhaabiya dhiseen waxay dheheen laabudda waa in nabiga loo gargaaro suuragal maa inaan anagu midn iskaga raaxay iyo beereheen iyo xaasaskeenii nabi maxamedna maka lagu cashado faraha lagu mudo carabka lagu mudo oo la kabtuuro abulahamna uu bur daba taagan yahay iyo asaabi kaadib hawsha inaanu ka dhidhinayna suuragal ma urur deg wey ayib laabudda min jamaaca haddii nadaam waxba socon maayo ayib dhegeysta jaabir wuxuu ku yidhahda ururka duba asaaseen wa allahu ilay ilaahay baa na diray midin naga soo diray fa'tamarna waanu tashanay shir deg degaan qabanay wاجtamacnaa waanu kulanay waa la tashaday ijtimaarku waa almushaawara ayb muctamar bay qabteen deg ah maxaanu ka samay hawsha ah. qadiyad baa taagane ninkan ragga a naftiisa waxaan ka waa maareeyay hawsha nabiga meel aynu saarayha lagu kala baxo arkeedaba ragga tashan dhalinyaro har nin oday kuma jiro dhalinyaro mulay ah wey cabaas baa arki doonta wuxuu yihahda haaulaai axdaad nin kulli waa dhalinyaraba nimankan kuwaali ashabaab wey shabaab iska ilaa nabi ku kharibin way ku hawirhayaan intay xaadka ku garaacaan y meel cida kaaga cariri doonaa shabaabku yaqaanam shabaabkan shabaab diingashay weeye ma aha nimankii sanamka caabudi jiray ee laati yucda daba taagnaa intay ku caano shubaan oo timir iyo subag saaraan iyo burcad markay bahana ka leefi jiray ayib timid ma aha nimankan niman ilaahay rumeeye wey ayib inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan wey fatamarnaa waanu tashan wajtamacnaa waanu kulanay waqulnaa waxaanu nidhi shirki go-aamihiisa waaka wadahadalkii cardigii hadalkii qodobo soo baxa oo qaraaraad ah iyo cardiga hadalka laba qaybood cardiga hadda laga hadlaya waxaanu isnidhi marka xataa mataa rasuulu اllaahi yutaradu fii jibaali makkata wayakhaafu war niman yah waxaa dulnime ilaa inteebaa rasuulka lagu caydhsan muxuu ahay qawyaha maka yutarad aw yutrad fii jibaali maka oo wayakhaafu nabiga uu cabsanoo la dhibi nabigu waa in khawfkiisan aan amni ku bedelo waa in hiilo la-aantan aan hiilo ku bedelo waa in garab la-aantan waa inaan gacal noqono haddii kale waxaanu sheegana waa been ba yihahdeen maxaan islaan ka nahay nabigu waa in la soo xoog lagu soo qaado madiina la keeno la difaaco aan ku dhammaano dhalinyarada warkooda war fiican wey kuwaan baa ku difaacay oday waayeel ah inuu xenyaha kula fadhiista mooye wax badan tari maayo weliba waayahan dambe dhib bayba soo kordhiyeenba baabulkhoofkaa ku badan amay ka noqotaa amay ka noqotaa amay kan amay kan dhibaatooyin badan buu soo arkayo farganaxaa ku badan ninka waayeelka leanna waxaa la ihahdaa wixii curadka kaa dila ayaad garadambeyska oga cabsataa wiilka u ku curatay hadday duumo kaa kaa dish kuwa dambe dhasha hadday qandhadaanba alla waa cudurkii kana waa u dhammaato baad dhihi ayib marka waxaan ka baqahayaan hadda kahor baashtay u hallowday in kana hawsha u hallowday laakiin yararku ayagu waa geeri moog ninku ama aan ku dila ama idil wiiisu shul iyo shal wey marka shul iyo shalsha ilahay inta badan waa u kaalmeeyaa ayib hadda markaynu kala cararnay oo duqaydeenni iyo raggii muxuu ahaayey toddobaatan jirada ay kala yaaceen mooryaanta nimanka meel saaray ee gaala iska dhacshay ee ila aminkan soo taagan dhalinyaro wey wadaad weyn oo waayeelo toddobaatan jir oo shiiday maqli maysi oo safka hore weligaa maqli maysid weliba intaa xilliga hadda aynu taagan aan ka hadlayna hadda waxaynu ka hadlaynaa acsaartan dambe sheekh ibn baas wain kaana macduuran baa saf hora yaalla maqli maysid sheekh albani baa saf hore yaalla maqli maysid ibnu cuthaymiin baa yaalla maqli maysid jibriin baa yaalla maqli maysid laakiin dhalinyaro yar yar ah oo reer sacuud ah oo reer madiina oo reer xijaaza oo adduunka meel kastaba ku shiida od arkaysa caalamka meel aysa ku shiidan aysan jirin haddii bosnia laga dagaalamayey oo serbiyiin laska dhicinayey dhalinyara dhalinyaraa dagaalamaysa haddii jojni dhalinyara dagaalamaysa haddii muxuu ahaay ilaa aminkan qawqaaz mandaqat lbalqaan aminka wax dhallinyaraa wada afghanistan soomaaliya meel kasta xataa mudaaharadyo adduun ka socyaa wada mudaaharadyada hadda un aad aragtayna buuqa badan dhaliyey yaa ka dhallinyaraa wada waxaan karka iyo dhaqdhaqaaqa iyo xarakada dhalinyara iskale sidooduba sidaa darteed diintan dhalinyara lagu gargaaraa odayga waayeelkana wuxuu fiican yahy markuu dhalinyara dhexboodo dhex kaco oy riixaan oy hirkooda wadaan isaga adeer ay dhaanoo wadaan markuu laakiin xinyaha la fadhiis marka waa labaaba ahaya markay noqoto intuu ku dhego inuu la haro marka waa lab waxadana haysta wey ayib jaabir marka hawshiisa eeg hadda xataa mataa rasuul اllaahi yutaradu fii jibaali makata wayaka faraxalnaa waanu soo guray toddobaatan dhallinyara ah ba isku soo raaceen xataa qadimnaa calayhi fi lmawsimi ilaa aan ugu nimid xajki fawaacadnaa waxaan nabiga kula ballanay baycat alcaqaba marka maka la yimid oo la dawaafo mxuu ahaayey biyihii la cabay oo la nastay baa nabi alla xagen ku ballamaynaa habeenka muxuu ahay mina la jiifo baa inoo ballan a layidhi xilligaa la jiifo in aaya intii la holeelo oo buur la tago baa shir deg deg ah siri ah nisfa leyl nis damba dhacahaya oo albaab xidhan yihin baa la gelhaya waxaas dhan waa laska qaran haddii la ogaado quraysh ogaato wanjal way quraysh bal maxamed ha dhaafay maxay ka rabaan ma raba in mabda u faafo mabda inuu meel kala gaadha ma raba inay baabi'een tirtiraan bay doonahayaan fawaacadnaa nabiga waxaan kula ballanay beycat alcaqaba yacni karinta beecadeedii baan beycat alcaqaba waagadan baa loo bixiyey halkan in lagu kulmo oo lagu wada hadla lagu heshiiyey faqaala lahu camhu cabaas cabaas nabi maxamed adeerkii markaa gaal way cabaas ma islaamin ayib wuxuu yihi yabna akhi cabaas hawshuu ogaaday nabigu de waa waxba kama qarsanaynin nabiguu dareem xaalkiisa nabi alla waxaa u magacaawa inaad shir doonto adeero hawshaasi marka hadhow wixii dhibay kugu yimaada annaguna baabi'in doona waa inaan kula ogaano oon ku raaco cabaasna hadee sirta nabigu waa ilaalinaya lanna maxamed wixii soo gaara asagaa u dhiman war isaga u dila ninka abu aalib waa dhintay isaga waalkii ahay hawsha ku fadhiyey cabaas baay hadda dayatay reerka isagaa waayeel u ah weliba khaasna hawsha maxamed alayh isalaatu wasalaam wuxuu ihi ya akhi maa adri ma haaulaai اlqowm aladiina jaauu nimanka kuwi dhallinyarada la ballantay xaalkooda anuu garan maayo nimanan aqaanina waxay u socdaana garan maayo ayib riwaayadka waxay tii nabigu inuu sheegay u yhi caaw waxaan la ballansana niman reer yadrib ah waxaan rabaa inaad raacdo ayib nabigaa u sheegana tilmaamaysa laakiin inuusan nabigu u baa loo badan yahay ma haaulaai اlqowmi aladiina jaa inii anugu wuxuu ihi duu macrifatin aqoon mid u saaxiibaan ahay biahli yarib reer yarib anaa aada u aqaana bo lannu waana dhaleen oo aabbihiibay dhaleen oo ra baa loo yahay ayib cabaas baa ree awow loo yahay aaniya nin ganacsado tagu aha oo aad u yaqaan nin bu ukala yaqaan ayib marka wuxuu yihi waa ku raachaya nabigu soo raacay faاجtamacnaa waanu kulanay cindahu cinda rasuul nabiga agtiisaan ku kulanay oon caqabaan ugu tagnay min rajul warajul min nin baan u imanaynaa toddobaatan dhowrkaa nin iyo laba gabdhoodoo muslimadoo la socday ama dhowr dumaroo la socday halsiibad baa lagu tegahaya niman mar buu ka cahaya wa kaad <clears throat> waa tegahaya waa siibtay haddana mid kala ka cahaya waa siibanaya nimanku niman habaysan wey dhallinyaroa toddobaatan dhowrkood waa siibtay meeshuu nabigu fadhiyey ee cabaas jooga logu tegey niman kale reeyat rib ee gaalada ahaa waa qorinhaya nin walba waa la jiifa habeennimo la jiifo wey shirki bay soo dhamaysteen nin walba meshuu soo saxay shirkiaa lasoo dhamaysteen nabigaa lasoo heshiiyey waa lasoo ballamay waa las dhaarsaday ayib nin walba meshuu kusoo noqday jaabir aabihi cbdullah bn camr oo nin waayeela iyay sii qaadeen nakeenba hortisaanaba toddobaatan ayana suuragal mi oday baata nin raac xaggeed iigu ma horta nakeen baale warka jooji intay sii wadeen bay tashkiiliyeen si tabliiqi way islaamiyeen jaabiroo yar oo ilmo caruur ataa dhagaxaan tuuri karin isagaa ka sheekay wamaa kuntu aqdir buri calaa ramyi xajar dhagax maa yaa la qaado tunkaa la saasana beeca laga soo qaaday abtigiibaa laba abtiyaashio socday oo rag ku jira yaa xambaaray odaygiidhana way inta lasoo odayga ka dhameeyeen nin waayeel oo ka qayb galay bactulcaqaba alkubra ee u dambeysay cabdullahi bin camr bin baa ka jiray asaguna jidkaa lagu sii mxuu ahay brograamiy waa lasii brograamiye isagoo rofeson ba kedhaba loo geeyey oo dhamaystiran marka faاجtamacnaa cindahu min rajulin wa rajulin saas ujeeda nin nin baan u baxnay laba labo فلما نaر اcabاaس cabاas markuuna فiiriyey فيi وujuهa wjigeeda bu iriy cabاas dadka yaqaan wuu fiirinaya nin oday u garto waa eegay toddobaatan mooy awey nin xil qaadi karaba kuma jiro m cinda الcarab ila reer qabiil magacooda nin weyn baa qabo oday lagu soo hagaagaa dhallinyaradu dhibkay geeyaan baa duqadii loo geeyaa akhyaari waxay sanfoofsaneen baa usoo xarooda ayb dhallinyaro dhibkeeda waayeel baa loo geeyaa marka waayeel loo fiiriy waaba ka waayay meesha hal odayna waba sheegi maayo d hal oday hadda lasoo habeeyey intuu soo socday wax badan sheegi maayo hawsha waxaa wata dhalinyaro wuu la yaab faqaala wuxuu yihi haaulaai qawmu laa nacrifuhum adeeruu nimankan ninna ka garan maayo ayib haaulaai axdaaث waa dhalinyaro mulayba kuwaani xilma qaadi karaan iyo sukaawir meelle kuma geyn karaan kuwaan waxay rabaan intay tolkaa ku dhaafiyaan hadhowna hawshu markay cuslaato oy ishu dhiibto inay kusoo tuuraan nimankana isku hadlaydhi faqulnaa yaa riwaayo kale markuu intaa yidhi yaa licabaasoo adigu anagu maanan kugu yeehanin nin baa la hadlay asm zuraar la hadlay wuxuu yihi adagu maanan kugu yeedhanin shirkan adiga laguma talagelinba sidaaduba suubanahan codsannay go aankan nabigaa ah iskale adugu waxaad inta ku hadal qushigaada go-aankaana wuxuu ku rasulku wuxuu yidhaahdo hadduu kugu raaco warkaad sheegtayna waanu arkaynaa hadduu kugu raaci waayana hade falqowlu qowluhu warka adg waxaa doonta sheeg inaanu dhallinyaro nahay inaan ragna adaa ogaan doonaa layska naso adug nama taqaanidi kuwa shuw qurashadu ad regeysataad baratay annagaa yasar ka tirin leeyahay ad ogaa doontaa waa loo hanjabay cabaas waa aamusay marka anti dib u laqay muxuu nimankan waa niman cadcada bal ka warso waa la wada hadlay cabaas waagi daba ka sheegay say u garameen baa la yaabay nimanku say u gar qaateen duqayo waaweyn mooyeen kuwaan dhallinyaraba odhan maysid niman habaysan wey ayib marka waxay dhaheen nabi allo iska daa cabaas warkiisii faqulnaa alaa maa nuba calaa maa nubayic calaa maa nubaayicuk maxaan beeca kula gelaynaa beycu maxaan kula gelaynaa nabi allow calaa maada baa lasoo gaabiyey ayib <clears throat> waad garanaysa oo lasku qabtaa qaala nab wuxu uhi tubaayicuunii calى الsamci wالطaacati fi الnashaaطi wاlkasali wa calى الnafaqati fi اlcusri wاlyusr riwaayadii asc bni zuraara ayaa iyadu ka fiican macnaha tilmaantay waxaan nabi allow annagu diyaar baan nahay waanu islaanay inaan kugu gargaaraan u nimid meesha sal yaa muxamed lirabbika walinafsika maa shita uma akhbir maa lana min ahawaab go-aanku saasuu aha waxay nabi allow sal lirabbika sal linafsika walirabbika maa shita le kadibna noo sheeg waxa anagu aan helayno ka helin hawsha ayada rabbigaa waxaad u doonaysa inaad nooga feermayso naga feermayso caawa diyaar ba anagu nahay waxaad doonta naga feermayso rabbiga xaq uu leeyahay uu nagu leeyahay naga qaad caawa waxa adigu aad nagu leeyahay caawa naga qaad waxaan maxaad qabsanaysaaba nabi allo maxaad qabsan ood rabbiga u qaban ood adigu lafaada u qabsan maa shita nabigu waa la garaa marka wuxuu ihi asأlكم lرabي an tacbuduuه walaa tushrikuu bihi شhayئa وأsأlكم لنfسي ولأصxاabi an tu'wuuna وتnsuruuna وتmnacuuna mima tmnacuuna min أnfusaكم kala bax eeg rabbigay waxaa idin weydiin inaad caabudaan keliga o idin u shariig yeelin aniga waxaa idinka codsan iyo asxaabta soo joogan doonta inaad noo gargaartaan oo na kaalmaysaan oodna difaacdaan faqط intaha اأmr wax kale maba jiraba waad nagu ogtaa layidhi famaa lana haddaan oofina ballanka ka soo baxno ilahay keligii haddaan caabudno oonan u shariig yeelin saxaabada soo jiroti adigana aan madax idinku qaadno carabna samrino maxaa noo yaala ballanka adaan ka soo baxno soo war facadmaa nabig wuxuu hi aljanna janna diyaar ah oo dayaatay markaa iyadaa oo banaanka taalla qaaluu laka daalik shardiga aan nala gashay waa inoo qoray aan ku kala baxno lagu kala baxa dawsha iyada ansaar waa ogtahay nabigu markuu dhimanaya dardaaran buu ka tegay yaa macshar almuhaajiriin ina alansaara qad wafaw aladii calayhim nabigu waa qira ansaar oofiye ansaar xilkii ay qaadeen iyo ballamihii iyo axdiga waa ka soo baxeen waxaa dhiman buuha baa dhiman ansaar abaalkii waa gashay nabigu waa u qira ansaar inay ka soo baxday xilkii ay ballan qaadeen baycadii oofiyeen carab samriyeen diinta u gargaareen leedeen raggooda dhammaadeen weliba ayib marka nebi maxamed wuxuu ku yihi muhaajiriinay quraysh iyo carabow ansaar iska ilaaliya faqad baqiya alxaqu اladii lahum xaqa iyagoon hayn ba hadhay ama wixii saaraa guteen ansaar nabigoo asnool buu u sheegay inay xaqooda guteen muslimiintuna ay abaal ku leeyihiin kulligoodba on weli xaqooda aan loo gudin abaal bay ummad ku leeyihin ansaari ansaar niman la yaqaano wey say u garameen nimanka yarka la yaabaysaaba cabaas baa waa dambe ka sheekeeyo ka samrayba nabigu wuxuu hi tubaayicuunii calaa samci dowla siyaasiyaan dhisaynaa durbo deg deg ah laabudda ismaqal haddii maamul iyo nadaam la dhisay laabudda min asamci wa isgarab orod garba siman anaa idi asagaa yidhi aydna way tira bay noqon waa lagu kala tegahaya dareer waa la kala dareerhaya haddaasu wuxuu madax iyo maqal uusan jirin waxba dhismi mahayo soomaalina maqal lagu kari waaye tubaayicuunii cala asamci ismaqal baad baaco ugula gelaysaan iyo wataacati hogaansan loo hogaansama khayrka laydiin sheego fi nashaadi haddii la firfircoon yahay waalkasri haddii la daalan yahay wa cala anafaqati inaad wax bixisaan nimaan wax quuran waxma tarahadi laabudda min badlin wax inaad bixiso wey naftaada waa inaad qudho hurto maalkaada magacaada lafahaada wax kasta waa inaad safkoola gey wey heegan waa inaad noqoto dabash intaad dhaba kusii turto oo gacanta soo tagta wax socon waa inaad waxaada ka samirto fi lcusri xilliga culayskii abaaruhu jiraan iyo walyusri xilliga mxuu ahaayey barwaaqadu iyo berisamaadku uu jiro waxaa kaloo ballan lagaga qaada waa cala alamri bilmacruuf samaha ummadda inaad fartaan waa ballan cahdi laga qaaday saxaabadii ansaareed iyo wanahyi iska reebidaan ballan ku gelaynaa can ilmunkari munkarka almacruufu waa maa carafahu shaaricu waa sharcigu wuxuu gartay wanaag ku sheego weeye wاlmunkaru maa ankarahu sharcu sharcigu wuxuu diidaa munkara ama karahaan noqdo ama mxuu ahay xaaraan ha noqde shardi bayco kale muxuu ahaay qodob kale wacalى an taquluu fi اllaahi laa taأkhudkum laa taأkhudkum lawmatu laa'imin waxaan kaloo ballan ku gelaynaa an taquluu ay fi diin اllah diinta ilah inaad sheegtaan oo caddaysaan xaqa in lagu adiimo shaaca laga qado aan la barbarin geedna aan laga waabina fii bayaani اxaqi wa tasriixihi walaa taakhudukum aydasan idan qabanin oo aydan xeerinin aydan ka cabsanin lowmatu laa-im mid canaantamaya canaantii ama wax lagaa sheegaa ama lagu canaantaa ama biilka la iska goostaa ama lagu fiiriyaa ama lagu dhalaacayaa abadan taasi aan la danaynin wey xaqa waqul xaqa walow kaana muran maxaa kale wa calىa an tansuruunii inta nabigu diin hormariyey iyo axkaam iyo xuquuq ilahi caama ah iyo mid islaam soo nasriga waaba dambeeya wa calىa an tansuruunii waxaa kaloon beeca ku gelaynaa inaad ii gargaarta idaa qadimtu calaykum markaan idin imaado waan iman doonaay waan soo hijrooni madiina waan laysii sheegay inaan tegi doone markaan imaado gargaar iyo hilaan u baahnay wa tamnacuunii maxaa lagaa gargaari dawaa lay weerari ayb inahu ma lam yaji axadu rajulu qط mila maa jiئta ilaa cuudi riwaayadka ilaa uudiya diinta waxyiga marka xaqa la yimaado boqoradu ma jeclo wakaanu soo mareen ninka carbada yihi waxaan ashid waa wanaagsan laakiin waa warkaani waa war ay takrahu اlmuluuk boqoradu ma rabaan boqorro ma qaadan karaan wax yeeli karaan ma aha ninkii tawxiid la yimaada lama xamili karo qaciidada guud ee fi rusul waاlambiyaa ah culummada qabta milku misra inuu islaamay bacda maa dacaahu yuusufu ila islaam baa daliishada waxay leeyiin min abina aadam ilaa nebi maxamed rususha waxaa lagu yaqaanaa markay dhambaal diina la yimaadaan oo shirkiga ay la dagaalamaan in la colaysto oo lala dagaalama laa siyama aru'asaa walumaraa boqorkii masr muxuu yidhi inaka alyowma ladayna makiinu amiin waa sidee amiin baa tahay astakhlisu linafsi ii keena waxaa doonta samee wax dhici kara maaha marka meliku misra uu islaamay leeyihi waxaana tusahaya asagoo sijniga ku jiru soo bilaabay muxaarafatu shirki wاlkhuraafaat inii taraktu milata qowmi laa yuumina biاllah waاtabactu milata aabaa'i ibraahim wuxuu ka soo hadlay xata alxaakimiya اlxukmu ila lilah amara an laa tacbudu ila iyaah dalika diin اlqayim marka warka yuusuf banaanku yaalay muxaarabaة shirk wالطawaagiid kayfa yaqbalhu meliku misra ila muslim so lasweydiiye ma aha mise nabi yuusuf baa lajifiyaano banaan masaakiinta iyo xerta ku buquujiya mxuu aha xabsiga iyo meelaha ku buquujin boqoradan runta u sheegi maha miya waa yahay wax jira ma aha ayib idhab ilaa fircawn inahu taqa waxaa ka mid a min asunna in la beegsado meesha duqyan ka socdo dhibka u weyn in loo tago laga horgeeyo marka yuusuf dacwadiisu banaankay tale dacaa almasaajiin wa ahla الsujuud almuluuk waxba muusan qarinin idan waa daliil bay dhaheen in mxua nabiyulaahi yuusuf boqorkii uu yeedhay uu islaamay man idacaa hayra daalika waxay dhaheen waxba muusan la imanin waxna ma hayo xaaladda hore jirta laga kaata kayf lama imanin rasuul ama nabi waraqaa qiraxata ilan taarikdu hayaay bimili maa jiئta bihi ilaa cuudiya ilaa uudi laakiin nabi yuusuf boqorkii masr wuxuu la qaabilay ixtiraam tabjiil wareejin waxay kulligood ku waafaqsa xataa qolyaha qaba inuu gaal ahaa iyo kuwa qaba inuu islaamay kulli isku waafaqsan yihiin maalinkaa xilka loo dhiibay yuusuf wixii ka dambeeyey dowladdii masar oo dhan ba yuusuf baa la wareegay huwa almutasarif ra'iisu اlwasara xaakimka wax xukumu noqday ama odaygii boqorka ahaa nin iska ra'iis fakhri ah oo gurigiisa lagu beelo la ixtiraama bes yakfi xilkii o dhan buu la wareegey wasaara almaaliya ijtimaaci dhaqaalihii siyaasaddii dagaalkii wax o dhan buu la wareegey abbaandulo guud buu noqday yatabawa minha xayثu yashaa algu kala tegey kayfa yumkin bal isfahansiiye qaacidadan guud ee qaacidat اrusul walambiya ka jawaaba warka joojiya hadalka nabi halkan boqorkana meel geeya makiin amiina tahay maanta laga bilaabo mama dacwaa fa faaslama waa lagu kala baxay wy ayb wixii ka horreeyey nabi maxamed sal slamna waxaabaa badnayd fii bani israa'iil iyo keyrkoodba ku badnayd in ambiyadu iyo culummaduna ay maamulka diinad hayaan siyaasadda iyo taladana ay niman boqora ay hayaan laakiin hawshaasi waa dhammaatay lagu kala tag ra'yiga diinad ninka hayaa siyaasaddana hayn haya diinta in lagu kala baxo ayb ayadaa lasku maamulahaya mhm. maxay tahay diintu meligu maxay ahayd ta ka jawaaba had idinka aayadda keenay anu su-aal baa idin weydiiye waxaa ku qoran kutub taarikh wasiyar ee aahaarna ay ku timid in wixii ka horeeyey muxuu ahaa nabiy llahi maxad sal slam weliba fii diini yuusuf iyo xataa mxuu ahaay yacquub iyo ilaa la soo gaadhaybaa nabiyulaahi muus muusa la soo gaadhay ay ka mid ahayd ninkii waxada in asaga mxuu aha la adoonsado loo xidho waxaa ka mid ahay xataa sharaaci alambiya almansuukha ninkii waxada in la dilo oo waagii dambe uu soo qaatay jinkis khan uu soo qaatay uu yihi man qatala qut man saraqa qutil waman kadaba qutil man اkhtaaba qutil wman namama qutil wman washa qutil ayb ninkii muxuu ahaayey raashinka noocaasa qutil marka diin اlmelig inay kufri ahayd inay aaqoda lagama hadlin laakiin diin inay nidaam ahayd baa laga hadlay inay nidaam ahayd baa laga hadlay ثaaniya qisada xilliguu sameeyey iyo xilka xilligu lagu wareejiyey ma isku mid baa mid kale horeysay shareecada uu ku dhaqmayay muxuu ahaaye boqorku ma la nasakhay ishkaalaad badan baa kugu imanaya aad wax u faafaaye hawsha qadiyadda ka hadlay sheekh eh, abu maxamed maqdisi kitaabkiisa addimuqraadiya diin waxaa kaloo faahfaahiyey abubashiir asaguna xaqiiqatu dimuqraadiya asna ha la akriyo ishkaaladko dhan waa ka jawaabaa meel buuna saaray ayib <clears throat> dambayntu macno badan keeni mayso mansuukhay ahayd xukunka asaga baa laga niqaashay sheh cismaan <clears throat> marka wuxuu yidhi watamnacuunii inaad iga difaacdaan baan rabaa mima tamnacuuna minhu anfusakum naftiina waxaad ka mancinaysaad iga manci markaan madiine imaado wa aswaajakum iyo haweenkiina aad ka difaacaysaan wa abnaa'akum walakum اljanna caruurtiina dumarkiina naftiina waxaad ka difaacaysa inaad iga difaacdaan wixii laakiin intaba naga asadi'iya ee tabaraan u weyno waa inuu simannahay laakiin intaa ishiina ay dhaqdhaqaaqayso waa in lay difaaco gaaloo dhan baa soo fafaganaysee faqumnaa waanu istaagnay nubaayichu inaga anagoo beeca la gelayna faأkhada biyadihi nabiga gacantiisa waxaa qabtay ascad bnu zuraara ascad bnu zuraara qabtay oo gacanta nabiga dhab siiyey wa huwa asharu sabciin todobaatanka nina socto ninku u yaraa wey ragga hadli karaa laga hadlaya jaabir baa la wado tanku lagu wada asagu jaabir rag kumaba jira waa nin ilma yaro caruur barakaaan meesha loo keeray wey ayib faqaala wuxuu yihi ruwayda nabi gacantii markuu soo taagay baa nabig gacanta qabto nab alla u nimankan meel aan horta ii kaada yan baasho aysan ku gelin bidaar sidi ay kugu gashaaye waxay og yihiin aan u sharxi ii waxay og yihiin oy fahansan yihiin waa inay galaan hadhow sidan ma moodeynin tolla ay farto dhexda laga qaydan socon maysa waa in waayeel hortiibaa biyo loogu caan loogu barxaayo waxaan u barxay ii baan u caddeeye waa nin adag weye ascib zuraara faqaala wuxuu ruwaydan warkaasada iyo ahla yarib tartiibtiin inaa anagu lam nadrib maanan soo garaacin ilayhida rasuul akbaada almatiyi gaadiidka bogiisa yani gaadiidkii aan soo wadnay awrti iyo geeli safarka dheeraa iyo socolkaan soo galnay dan kale ma anan kale almatiyi waa araaxila gaadiidkaad waata akbaad jamcu kabid waa boga neefka loo jeeda bimacna waa maxay geelan bog laalanay intaas shanta boqol ee kiimita soo lugayey maxaan u soconnay danteen lahayn dantaan le waxa nabigaan u tagno soo rumayno soona qaadano ilaa wanaxnu naclamu annahu rasuul اllah markaanu soo soconay inagoo og rasuulku inuu rasuul ilaahay yahay baynu soo dhaqaaqnay ujeedana u nimid laakiin kale oo gargaar iyo hiilo ah. taas iimaanka ah iyo rumaynta ah way soo hormartay waxaan kaloon ognahay bur fahamkiisa fiirsa wuu og yahay mabda diinada cusub weeye qaadashiisu dagaal baa ka maray dhiig baa daadan adoo inuu dhiig daadan og oo rag dhammaahay waa dadka qaata wey wuxuu i wa ina ikhraajahu nabiga saarisa maanta laga saaro oon madiina geysanay inay tahay baynu ognaba alyawma mufaaraqat lcarabi kaafa caraboo dhan baanu ka takoormaynaab la socda nabiga haddaynu dhabarka u ridanno oon xambaaranno oon madiine geysanno annagii carabka waa inoo kala dhammaatay col xeero xeero ah argixisaynu noqonaynaa adduunku dhan qabta keeni socotaa madaxa waa la dili gabadheenna meel marta mxuu ah, waa la qafaalani geeleennu waa dhac raggeennu waa gumaad ku talagale bui kala bax wey inagoo sidaa ogo inaynu diinta qaadano runta in laisku sheego wey towxiidka ninka qaata maanta waxaa weeyaan inuu ogaado ana mufaaraqat اlcaalami kula dunidao dhan inay ka hor dhimaan ku talagal laakiin mxuu xaala lagu wadaa waxba socon maayo lagu kala teg lagu kala teg fahamkooda u firsa ayagoon meel la gaarinba wa ikhraajahu اlyom mufaaraqaة اlcarabi kaafak carab dhan oo laga faaruqo oo laga beri noqdo weeye waxaa kaloo ku jira waqatlu khiyaarikum akhyaartiinu in la layaa ka dhalan buri la socdo almafaasid wاlmasaalix ma hiy almasaalix altawxiid wاliiman wاljana w masaalix mesha taala almafaasid go iyo gumaad wey adunka lagu baabao inaad laydan gumaado inaad akhyaartu dhammaato carab oo dhan ba idinka hor timaado amnigii khowf aad ku bedelataan ila nabad baad qabteen khawf baa halkaas madiina la seexan waayo ammaan daro iyadoo ammaana oo nabad qabto nabigu soo galay oo yimid khawf baa ka bilowda iyo qulqulato iyo cabsi ilaa uu nabigu habeenkiis waardiyeyn jiray oo sacad uu waardiyeynayo oo isweer nabiga laga qabanayo iyadoo nabaduna yimid oo la socoad oon dhibka jirin oo nin walba meel uu seexdo hawsha mabdu meeshuu galow dagaal baa ka bilaaban laakiin caaqibaa ku dambayn laakiin xooguu dhibka hor dhidki iyo xooguu dhacaanka iyo dhiiggaa socda ninka u dulqaadan waayo gaaloon buu geli waaga dambe hade wa khiyaarikum wa an tacadakum suyuuf seeftu inay idin qanintaa ka dhalan mafaasuud tana u firso seefta idan qaban bu laftiinay dhuuxaysa raggaa gu-i eh, biixdaa laga duuliba laga jabi caraboo dhan baa idinka hor iman raggiinoo dhan baa lalayn akhyaarta ah seef baa idan qaban buui waad go-aysaan fa imaa antum tasbiruuna calaa daalika fakuduu haddaad tihiinbu niman hawshaa u dulqaadan sidaa nabiga ku qaata dhimbil weeye dhimbishaa qaata ka dambaysa insha allahu tacaala laakiin maya waxaan rabaa hawl anugu aan dhib lahayn oo baarid ah oo qoley cad aan sii daayaan doonahayaa iyo xoogo masha iyo gabdha ii buraanburaan doonahaya haddii meel la gaarhi may warkaa asaga ah fa imaa antum tasbiruun calaa daalika fakuduu ay fain kuntum wey tasbiruuna calaa daalik nimanku hawshaa u sabir haddaad tihiin fakuduu nabiga qaata wa ajrukum cala allah ajirku ilaahay buu saaran yahay abadan wa ajrukum cala allah muhim jiddan wey nin baa markuu diinta qalanba nafci adduunya ku doonahay laabudda min aلsidqi wاlikhlaas fi اlmutaabacati wالtawxiid dhibka imanaya diyaar u noq dheefta alla ka sug subxaana wa tacaala in lagugu beelo lagugu ammaano dhaqaale aad ku hesho magac aad ku yeelato waa khamro wey waxaas riaasa sakrat اlkhamr waa inay kaa baxdo sakrat الri'aasa wuxuu ibnu qayim yihahdaa fi lbadaa'ic yihahdaa aw fi lfawaa'id khamrada sarqaankeeda waxaa ka daran bu mxuu ahay sakrat الriyaasa sarqaanka iyo muxuu ahay balwadda kursiga iyo raasadaa ka daran buu leehay sidaa darteed dadka khamrada caba waa laga yaba inuusan qaraabis usan la dagaalamin amuusan laynin xubur dhaca waa la qaban inuu hadhow waa caado wey laakiin kursigu iyo raasad wuxuu aabbaha inaad disho oo walaalkaa disho oo aabbaha afgembido ayib oo muxuu ahay wiil kaga gowracdo oo wiilku aabbihii gowraco raasadaa keenta oo wiil abtigii walaashii gowraco walaalkeed ay gawra gabadh walaalkeed gawracdo ay niman u disho si ay kursi ninkeed u helaan nin kale u helo baashan iyadu way ka daran tahay khamrada iyadaa ka daran marka ajruka calى اllah waxaan waa diin ilaahay khayr ka sug وأmا أntm تkاaفوun haddaad idinku cabsanaysaan soo maha min أنfusiكum khiifaة fadaruha alآan ama hadalkaada hortiin ah, hebel ama afeef hore yeelo ama adkaysi dambe yel hahdeen ama afeef hore yeelo ama adkaysi dambe marka hore ka afeefo waxa iga daaya saa hadday noqoto shuqul kumalihi saa hadday noqoto yeeli maayo kan hadday noqoto marka horeba afeef iyo shuruud dhigo haddaad afeef yeelan weyday wixii yimaado u dulqaado adkaysi dambe madaxa ku jabay iska dulqaado feedaha iska duusha biixida ku kala haaday iska dulqaado ama adkaysi dambe yeelo ama afeef muxuu hi markaas saxaabigu ku yidhi muslimiiney ima antum takhaafuun haddaad idinku tihiin kuwa cabsanaya min khiifatan cabsida ku jirto amaad hawshaa aydan ka soo bixi karin nabiga amaa difaaci weydaan ama ama hadda idinku jirto oog qalbigu idin gariirayo ama qoob gariir idinku jiro haddaba banaanka ka mara banaan baad joogtaane banaankii mara maydgeed ma qabsatee fadaruuhu alaan fahwa hadda inaad nabiga ka tagtaan ba acdalu lakum cinda allah ilahay agtiisaasa idin rombo ilaah waan cabsanay waan qaadi weynay banaankan ka maray nabiga meecdaa laga helo waa la dilay baadinantaa leegta haddaad maanta intaad qaadaan hadhowna aad ka carartaan ceeb adduunyo iyo cadaab aakhara idin jaara wey laakiin hadda hawsh maydan bilaabin banaanka istaaga labadaa mid un yeela ascad waa lagu xanaaqay faqaaluu waxa ya ascad amit canaa yadda gacanta naga qadbale ka qaad gacanta meesha yaa kula hadlaya adigu naftada ka warran ba adig hawl ku taalla maaha ma anagaa baycadii ka noqonayna oo nabi maxamed macla kaga tegayna ka leexaa iskaga laad gacanta nabiga waa niman kala daran wey ascud xura baasha dhuuji waa ninku u yaraa kii u yaraaba intaa fahmaya kuwa ka weyn maxaa mooda waayahay dad barakaysan wey yaa sacdu ya ascadu cafwan amid zuuli qaad baa lii canna anaga xagga iyaga yadda gacanta naga qaad fa wallaahi allaan ku laa nadaru ka tegi mayno hadi bayca baycadan ka dhaqaaqin waan gelaynaa mih waan gelaynaa wuxuu doona haka dhace ka leexaa walaa nastaqilu ceshan mayna ka noqon mayna waan gelaynaa kana tegi mayna kana noqon mayna nabi noo celi ballantii dayib ma aha caqdigii ka noqod nagama gubato way gubatay taas ka noskaga dhaca layidhi faqumnaa ilayhi rajula rajula nin nin baan u istaagnay beecana bay lala gelay gacantii mana bay lala gelay faأkhada calayna wa sharطa yucطinaa bidalika janna nabigu beecu nala galay markaas shuruuddii haddaanu soo maraynay oo dhan buu nabigu la galay faakhada calayna biاlbaycati wاlcuhuud wa sharطa lilaahi walinafsi waliصaxaaba yucطina wuxuu nasinayay bidalika abaalgud ballanka haddaan oofin aljanna nabig wuxu hadaad ballanka oofisaan jannadiina waa diyaar islaamka dhannaa iyo dowladda maanta taagan ee adduunka ku baadee meel kastaba dab oga shidan yahay adduunka nimankanay ku dul dhisantay calaa aktaafihim haaulaai shabaab alaxdaad garabkooday ku istaag dowla islaam ayib xadiidkan xadiid saxiixa weeye axmed baa soo saray fi lmusnad bayhaqi iyo culamo badan baa soo adraqi faki fii taarikhi maka ibni xibaan iyo rag badanoo culamaa soo saaray xaafidku isagu wuu taxsiiniyaa fatxi baariga saaxibu anis asna waa taxsiiniyey raqamka sagaal boqol soddon iyo labo wakadalika asheekh alalbani silsilada mujaladka koobaad sideetan iyo labo xadiis sugan wey isagoo weliba shawaahid aad fara badan leh shawaahidda aad u taagan waxaa kamid waliba ka ah faahfaahsa xadiisu ibni cabaas can caliy baa ka faahfaahsan asaguna uma اnsarafuu ila اmadiina madiinay u laabteen saxaabadaas uma اnsarafuu miyaan istaagaa hade bas intan yarta aan dhameeyo had uma اnsarafuu waxay u gadoomeen il madina madinay u noqdeen toddobaatankii hawsha bay galeen waa noqdeen wa bacaثa macahum rasuul الlah rasulka ilah wuxuu ku daray saxaabada dhalinyarada camr ibn uma maktuum oo caalim oo qur-aanka yaqaana u raaciyey wa muscab ibn cumayr buu yucallimaani ayagoo inay baraan diinta yucallimaani اqur'aana man aslama minhum dadka islaamay ee madiina ku islaama ayaa loo diray ducaad laba ah daaciyaan wayadcuwaani ilى اllahi caza wajal ayagoo ilaahay diintiisa ummadda ugu yeedhay iyo kitaabkiisi iyo diintii fanazla labadii ergey labadii daaci labadii macalin camr ibn um maktuum iyo muscab ibn cumayr calى abi umaamata ascad bni zuraara saxaabiga waa ninka u da-yaraa baycat اlcaqaba alakhiira waa ninka u qiimo badnaa wey ansaar shaquu ka qabtay jamcadii u horeysana asagaa asaasay nin aadu qiimo badan buu ahaa laakiin fi awaail hijra waa geeriyo sanad haaniya awl uulaba waa dhintayba culmad waxay leeyihin bisu nabigu soo jirin buu geeriyooday laakiin sida raajixa waa nabigaa soo gaadhay fi asana uulaa buu dhintay baal gowractaleeda ku dhacday nabigaa gubay kadibna wuu dhintay saxaabigaas wa kaana muscab bni cumer wuxuu ahaa yaumum salaada kii tujiya wa jamaca bihim lamaa balaguu arbaciin afartan markay gaareen jumcu tujiye wajamaca bihim ay sallaa bihim jumca wey wajamaca bihim ay sallaa bihim اljumca lamaa balaguu arbaciin arbaciin markay gaareen xadiidka abu daawud buu ku jiraa ibn maaja buu ku jiraa meelo badan buu ku yimaadaa asalkiisu meelay ku kulmeen oo ay kaga dhumanayeen gaalada kale iyo reer awsi reer kale iyo yahuudda kaga dhumanayeen iskugu tageen oo meel dhiijaan iyo balli ahayd bay maalin tageen jumcay ku tukadeen ayagoo ala istiriyey afartan bay noqdeen tiradii meeshaa tagtan cadadka afartan leeda wax shar daliila ma lah jumcadu afartan bay ku asixi konton bay ku asixi labaatan bay ku asixi labayo toban jamaaco un baa la shardiyaa jumcadu waxay kaga duwanta salaadaha kale laa tasixu ilaa fii jamaacatin duhurka iyo iyo casarkaiyo salaadaha kale jamaacana way kaaga asaxahayaan keligana waa kaa asaxahaya laakiin jumco keligaa ma tukan kartid intaa un la dheertay wax kale daliil ma laha nin toddoba sheega nin labayo toban sheega nin afartan yidhaahda nin konton gaadhsiiya niman beel buu ku dhuftay laakiin asawaab wadaadaha iyagu shaaficiyada qayba ka mida ah saddex nin bay yidhahdeen laba mustamiciina iyo khadiib nin khudbeeyey laba ka dhegaysata showkaar wuxuu gaadha may hal nin oo khudbeeye nin ka dhegeysta ku filan ayib hal nin oo khudbeeye iyo nin ka dhegeysta ku filan ayib hadda sax wey taas waa jamaacadda u laba wey jamaca maxaa ugu yar almuhim aljumcatu laa tasix ilaa fi jamaca wa jamaacati itnaan wa waxaa ku islaamay faaslama calaa yadihima calaa yadayhima labadii saxaabi ee muhaajiriinka ahaa basharun kaiir ummad badan baa ku islaantay minhu waxaa ka mid a usayd ibn xudayr usayd ibn xudayr ugaas ree aws a weeye wa sacd ibn mucaad waa ugaas ree aws ah asaga aabihii xudayr waxaa lagu dilay dagaalkii ka horeeyey nabiga soo bixiisii yowma bacaaf baa la dilay ninkii hogaaminhaya baa dagaalkii ree aws isku baaba-een iyo ree khasraj nin adagoo dagaalamu ahaa wuu ku dhaawacmay asagu dagaalkii xarba yom bucaas buu ku dhaawacmay dhaawac dhaawacu u dhintay ogaalkii ree awsna khasrija meesha lagu dilay waa isku baaba waa isku riiqmeen markii hore calsara waxaa dagaalkaa ba-an ee lagu leeday waxaa qad ree way ka badnaayeen kadib bay casrka soo riwaal celiyeen waxaa lugta la baxay ree khasraj wixii maqaawir iyo duqay ahaa iyo akaabira ah mujin o dhan baa dhammaaday niman dhalinyaroo mulay ah baa soo hadhay wixii gaashanqaad ahaa ama dagaal maamuli jiray ama coqdad ku jirtoo dhan baa leedayba hadduu waxay leeyihin raggaa inay dhammaadaan ra-ws iyo ragdu inay dhammaadaan boqoradoodii salaadiintoodii isnimadooda ay go-aan oo dad yar ay soo haraan maslaxa iyo tamhiid gogoldhig iyo hordhac bay ahayd lidacwati maxad sal slam raggii xoogow ka soo haray waxaa ka mid ah sacd mucaad iyo si bn xudayr iyo cabdullahi bn ubin sal asagoo ka soo haray reer ka soo haray oo asagoo aan xabaddu aysalata in la tagtaa fiicnayde waa laga nasan lahaa dhibkiisii wuxuu ummaddu u geysta waa ogtihin dadka noocaas inay dhammaadaan mooye waxu socon maayo wax hadda gaalnimo iyo bakti maamulhaya ee agaasimaya fajistayaashu bay u badan yihiin wixii maraykan soo tarbiyaystay ama siberia laga keenay iyo rushka laga keenay ama ukrain iyo mxuu ahay afria mxuu ahay bariga yurub laga soo ururshay nacmadaasay u badan yihiin ummaddii xooguhu tawxiid iyo diin lahayd ee baktigan aan dhex gelin waa roon yihiin mooryaanada kuwii lagu soo koriyey ama mooryaan dawlad ha noqote ama mid burcadnimo ha noqotee baa la dhaqaajin la'yahay dadka noocaasa ah marka in birtu ay la tagta mooyeen daawo kale ma laha ilaa man hadaahu rabbahu wa raximah wa biislaamihima yowmaidin sacd mucaad iyo usayn xudayr qadiyadooda in sharxay u baahanta laakiin habeen dambe aynu fahmin doona insha allahu tacala wa biislaamihima yowmaidin jamiicu bani cabdilashhal labadan ogaas sacad ibn mucaad iyo usayn xudayr islaamkooda waxaa ku islaamay qoyskii dhannaa ee reer bin abdilashal waa raas ballaarhan oo ka dhashay rews rews ka dhashay wey arijaalu baa islaam wanisa dumarki ilaa usayram camr ibnu haabit ibnu waqshin mooye halkaa nin baa reer bin cabdilashal aan ka islaamin fainahu taahara islaamuhu ilaa yowmi uxudin buu dib dhacay isaga wuxuu hi maya anugu waan sugahayaa laguma ordee baasha waan fiirinaynaa markuu nabigu u bandhigaya dacwadiis diinta u bandhigayay qabaailkii carbeed ee soo xajiyey ugaas buu la hadlay ugaaskii markuu nabigu waaniyey wuxuu ihi hawshaani waa quruxsan tahay laakiin hal fadhi waxaa lagugu sheego iskuna dhiib ma fiicine ogaasnimada dhaawici aan soo tashada fii yoomin waaxidin ka guur diintaadi diin cusub ku gal reerkao dhan bedel waa xaajo ogaba buuri anayna dhaawacaysaa xoogo waan dib u noqon waan soo yartashan hayaa ra'yiga waan barinhaya xaaja waa la bariyaa waan barinhayaa iyarkaadii waa ila tagtaa soo noqon waada ku tag lama hayo وأslma xiinadin maalinka ym uxud bu islaamay وqاatla faqutl kii soo raacay yi maadeerti ka hari maayo yii xagga u socotaa tolkay meelay ku dagaalamhayaan ka hari ma waaba ceeb bur carur iyo hawan ma dhex joogi karo imaatay baan raacahaya nabig wuxuu hi miyaad islaamtay maya adoon islaamin dagaalka geli mayso nabi allo miyaan islaamaa mise dagaalkan galaa bu horta kee kuluquman ashhadu an laa ilaha illa miyaan dhaha mise intaan isku keerkaadiyo baan ragga iska dhaxsha kadib aan islaamaa rag isdhicintaa kuu dambayso hor tawxiidtaa la orta markuu tawxiidso dagaal bu faqatl waqutl istashhad walam yusali rakcatan waaxida faqaatala waqutila qabla an yasjuda lilaahi sajdatan hal isagoon tuka saad ba lama gaar duhr barin baa lagu kala baxay meesha faukbira canhu nabi sal slam baa loo sheegay faqaala camila qaliila waujra kaiira xadiiu fi saxiix ad garanaysaa fi saxi muslim wabukhaari buu ku jiraa nabig wuxuu yihi camal yar buu la yimid ajar weyna waa helay maata cala tawxiid asagoo ilaah u shariginin qad walaa saaca waaxid ayuu geeriyooday oo markaasuu sheeday isagoon salaad tukanin aamana uma qaatalo waajibki jihaadiga fastashhad maca salaama min qiimo badan wey hada bilahi towfiiq